الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية aqdiyadiibuu ku saabsan yahay alqadaa oo ah maa yaquumu bihi alqaadi aw alxaakim waxaa qaadiga ama xaakimka muslimiinta uu u qumo min fasli اlkhusuumi wa rafci اlmunaasacaat in doodaha uu zuuliyo labada qof ee ishaysata laguna kala xukumo iyadoo la marayo duruqu lxukmi calaa waji ilzaam qaadigu waxa uu xukumayo isagoo oo maraya waddada iyo ijraa'aadka iyo qaabka la maro waxaa la socota ilzaam in la fuliyo ayaa laasim ah oo sidaa uu ku dhawaaqay qaadiga la maro oo lagu lagu camal falo bikhilaafi alfatwa fatwadeedu ayadu ilzaam lama socdo dayaanatan wixii diinoo lagu sheega qaato weeye laakiin qofku dabagelayo oo bini aadamah oo wixii lagu su-aashii aada weydiisay jawaabteedii ama fatwadii lagu siiyey dhaqan geli waxa kugu daba taagan ma jirto kadalika alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar diin ahaan alla xaggiisa awaamirtiina qaadato dhawaayadana ka tagto laakiin qofka culummada ama daaciga kuguma laasiminayo kuma daba taagna allahuma inay tahay min baabi alxisba xisbada iyo dadka u qumayo amar macruuf nahy can munkar inay wataan awood dowladeed oo ka dambaysa mooyeene qadahaase waxa weeyaan isagu waa lilzaam baa la socda baabu اlyamiin cala اlmudaca calayhi dhaartu waxaa laga rabaa qofka wax lagu sheeganayo mar walbaba ama mudaci iyo mudaci baa jooga dhinac dhinacna mudaca caleyhi baa jooga labada qofe wax iska sheeganaysa saasaa u badan marka mudacu calayhiga waa qofka wax laga sheeganayo mudacigana waa qofka wax sheegan dacwadu markaa waxay ku sugnaataa dacwaة اlmudaci waaxid min arbacati umuur afar shay mid ka mida yay qofkan wax sheeganayo dacwadiisa ku sugmaysaa ta koowaad waxaa weeyaan iqraaru اlmudaca calayh in mudacu calayhgi wax laga sheeganayo ooba qirtaba waxaasaa lagaa soo sheegtay ama xuquuq maali ah ama arrimo kale iyo waan qirtay waan ogolaaday waa sax marka waxaa yuxkamu biliqraar qiriddaa qofka uu qirtay ayaa lagu xukumaya waana abyanu muxuu ahaa ashahaada shahaadada iyo maqraatiga midda ugu cad weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaءa lilah walow calaa anfusikum marka shahaada calaa nafsi weeyaan waa qofkao naftiisa isku qiraayo oo isku markhaati kacay wey ay dhahaan aliqaaru umu lbayinaat qirashadu waa caddayn iyo markhaatiga midda ugu xoog badan weeyaan dariiqa koobaad ee dacwatu lmudaciga ku sugnaato waa in mudaca caleyhigii lagu sheeganayo wax lagu sheeganayo uu qirto wey warki waa soo dhamaayo warka yuxkamu calaa iqraarihi wayajibu tanfiidu ilzaama inuu marka fuliyaha waajib ku ah wixii uu qirtay uu bixiyo dariiqa labaad waxaa weeyaan in mudacigii hadduu wax sheegtay muddaca caleyhina uu inkiro marka hadduu inkiray wixii hadday yihiin xuquuq maali ah waxaa lagu xukumayaa bishahaadati rajulayn laba nin inay makhraati kacaan oo mudaciga wax sheeganaya marag u noqdaan ayadana waa lagu xukumaa laba rajul oo caadiliina udaal cuduul ah oo lagu kalsoon yahay haddii la waayo waxaa wax lagu xukumi karaa bishahaadati rajulin wa imraatayn hal nin iyo laba haweena ninkii wuxuu la yimid laba nin wuu waayey hal nin buu helay laba haweenana waa wataa ayadan waa lagu xukumaa sida qur-aanku ilaah ku sheegay qodobka afaraad waxaa weeyaan bishahaadati lmuddaci bibayinati اlmuddaci wa yamiinihi inuu hal maqhraatia keeno oo wax kaleba uu soo waayo dhaartiisana lagu kabo asagii baa dhaaranaya muddacigii bay dhaaranaya afartaas waxyaalaha maaliga ee xuquuqdaa wey haweenku ma soo galaan ilaa masaladaas mooyeene marsheed in laga rabay laba haweenaa la isku qabtay mooyane inta kale waa rag wey wixii xuduud oo xuquuqda ilaahay ah ka xaddu zinaa walsariqa waalqadaf ayagu waxaa weeyaan haween kuma soo galaan rag baa shardi ah haddii muddacu calayhgii uu inkiro mudacigiina uu la waayo la imaan waayo maqraati ama laba nin ha ahaato ama hal nin iyo laba haween ha ahaato ama hal nin ah iyo dhaartiisii oo waxa lagu kaba waa waaye markaasi waxaa weeyaan muddacu caleyhigaa laleeyahay dhaaro oo laleeyahay waxaan laguu soo sheegtay inaadan qabin ku dhaaro hadduu dhaarto intahat alqadiya xukunki waa dhammaaday halkaas ku dhammaanaya hadduu diido oo yidha ma dhaaranaya aniga waxbana ma qabo yuqdaa binnukool diidida uu diiday baa wax lagu xukumayaa kolba hadduu dhaarti diiday macnaha waxay ka dhigan tahay xaqi inuu qabo waqiila waxaa lagu celinayaa mudacigii baa lagu celin o leeyahay dhaaro labada qolba way jiraan culamada isku khilaafsan yihiin qaala xadaanii abu طaahir axmed bn camr bn sarxin almasri qaala akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahb اlmisri can ibni jurayjin cabdilmalik bn cabdilcaziiz can ibn abi murayka cubaydullah ibn cabdillaahi can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmuطalib alhaashimi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi low yucda annaas dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum dacwadooda iyo sheegashadooda sababteed haddii wax lagu siin lahaa hebel baan waxaa ku leeyahay hoo hebel baa ii waxa yeelay qabso haddii iska ahaan lahayd la dacaa naasu dad baa waxay sheegan lahaayeen dimaa rijaalin rag dhiigood iyo wa amwaalahum xoolahooda dad baa dadkale ku been uuman lahaa u udhila hebel baa waxna yeelay iyo hebel baa xoolaha naga dhacay qof walba oo wax sheegta haddii loo xukumi lahaa walaakina alyamiina dhaartu cala almudaca calayhi qofka mudacu calayhiga wax lagu sheeganayo yaa dhaara laleeyahay waa goorma mudacigii wax dhaaro sheeganaya hadduu bayiniya caddayn la imaan waayo wey asalka waxaa horaysa duruqu loo boodi maayo mudaacu calayhi mudaciga la raba inu wax sheegto wuxuu sheegtayna uu soo caddaysto liannahu jaa calaa khilaafi alasl asalkii wax khilaafsan buu la yimid asalka waxaa weeye qofka inuu beri yahay oo waxbaa loo haysanin qofka markaad wax ku sheeganayso asalka muxuu ahaa inaan waxba lagu lahayn waxaad ku sheeganayso wax soo dariyey caddeyn baa marka laga rabaa muddacigaa caddeyn laga rabaa oo la adkayn oo hawshiisa lagu adkaynaya marka haddii la waayo uu la imaan waayo mudda caleyhi baa leeya dhaaro iska reeb ninkan qaala waxadaanaa abubakr bin abi shayba qaala xadaanaa moxamed bn bishr can naafic bni cumara can ibni abi muraykata can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu aleyh waali wasalama nabigu qadaa bilyamiini cala mudda dhaarta wuxuu ku xukumay muddacu calayhiga muddaciga marka uu dhaaran waa markuu muddacu calayhiga uu diido ou yidhi ma dhaaranayo qofka wax lagu sheeganayo yaabaa dhaaranayo calaa qowl ama uu hal makhraatiya basa la yimaado oo uu makhraatigi kale ku kabo dhaar muddacigu markaasuu dhaartaa xaaladuu dhaartaa wa ilaa asalka muddacu calayhiga dhaarta iska leh baabu alqadaa'i biاlyamiini washaahid wuxuu ku saabsanya alqadaa in lagu xukumo bilyamiini dhaar iyo washaahidi ee shaahid lmudaci qofka wax sheeganaya hal maraga uu la yimid iyo dhaar uu ku kabay waxadaana abubakr bn abi shayba wmaxamed bn cabdillahi bni numayrin qaala xadaana zayd huwa bn lxibaad qaala xadaanii sayf bnu sulaymaan ahbaranii qays bnu sacdin can camr bni dinaarin can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam qadaa biyamiinin hal dhaarah iyo washaahid halmaqraatee buu ku xukumay nabiga alay salam qadaa biyamiinin washaahid baabu lxukmu wuxuu ku saabsan yahay xukm bidaahiri daahirka wax lagu xukumo wallaxni iyo faseexada bilxujati xujada la cadaysto allaxnu cadayn uu qofku caddaysto xujadiisa bilxujati qofka qaadiga ah asagu waxau wax ku xukumaa waxa u muuqda ee daahirka ah ayadoo laga yaabo xaqiiqada inay khilaafsan tahay laakiin inta awooddiisa waa intaas muddaci baa wax soo sheegtay makhraati baa la yidhi waa keenay iyadoo dhici karta labada qof ee makhraatiga ah inay makhraati zuur yihiin been ay sheegayaan oo shaahidu zuur ay yihiin oo been ku makhraati fulayaan haddana wax kale oo waddada ahayn oo u bannaan ma jirto daahirkaabuu wax ku xukumi qof baa xujadiisii caddaystay oo la yimid wax isku toosan daahirka laga yaabo inuu midkan kale uu xaqa leeyahay laakiinaan waxba caddaysan karin daahirkaasu wax ku xukumi qala xadaana yaxya bnu yaxya tamimi ahbarana abu mucaawiyata moxamed bn khaasim can hishaam bn curwata can abiihi curwa bn zubayr can zaynab binti abi salma can umi salama hooyadeed bay ka warinaysaa waxaad garanaysaa marka in saxaabadu caruurtooda ay waxbari jireen oo cilmiga ay ka qaadan jireen zaynab hooyadeed bay ka warinaysaa qaalad waxay tihi zaynab umu salma hinda binti abi umaya radi allahu canha qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi inakum idinka dadow takhtasimuuna ilaya anaad ii soo doodaadaysaan ood igu soo xukuntamaysaan anaad ii imaanaysaanoo kale xukun dhahaysaan walacalla bacdakum barkiin waxaa dhici karta an yakuuna inuu ahaado alxanaa mid ka caddayn badan bixujatii doodiisa min bacdi marka kale in mid idinka kamida uu caddaynta iyo faseexada iyo hadalka isku toosintiisa uu kakale kaga fiican yaha dhici karta fa aqdi aqdii lahu u uxukuma calaa naxwi mima asmacu minhu wixii aan ka maqlay uun aan wax ku xukumo iyadoo laga yaabo markaa qofkan inuu hadalkiisa waxbaba ka jirinoo kan waxba isku toosinla uu xaqaba leeyahay ma dhici karta faman qadcatu ninkaan u gooyo lahu asaga min xaqi akhiihi walaalkii xaqiisii shaya ninkaan oga xukumo falaa yaakhudu yuuna qaadanin xaqa walaalkaa qaadanin fa inamaa aqdacu lahu waxaan u gooyey bihi asagaasi qidcatan gabal min annaari naarahe saasuu nabig alai salam leeyahy xadiis cajiib wey xadiidka qaaciday culimmadu ka soo saaraan oo ay yidhaahdaan xukmu alxaakimi laa yuxillu xaraamaa xaakimka ama maxkamadda xulkeedu wax ilaahay xarimay ma xalaalayn karto haddii aa qofku maxkamad intuu tago dacwad isaga ku adkaado uu is og yahayna inuu qofkan asaga ah xaqan uu ka xoogay oo uunan asaga lahayn oo faseexadiisii iyo waraaqo uu samaystay iyo looyaro aftahanno uu keensaday iyo arrimahaas loogu xukumay macnaheedu kama dhigna inay xalaal u tahay qaadigaas iyo maxkamadda xukunkeedu xalaal ma keento qof walba saa isgaranayo waxaad qaadatay maxaalaal baa maxaaraan baa saa garanaya bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira qof walba naftiisa saa garanaya oo indhaha ku hayo garanayo wey marka nabig wuxuu yidhi qofkaan u xukumo naar baan u gooyo ogaada xaqa walaalkii qofkaan u jaro hadhihi marka waxbaa isku kay toosan oo waan legday oo waan ka adkaaday hadduu qofkan wax isku toosin waayo waxaa u bannaan isaguna inuu looyar iyo muxaami uu samaysto hadduu madluum yahay oo xaqayuna isaga leeyahay uu is og yahay qof wax iskugu tootoosiyaa wuu samaysan karaa marka qofka asaga ahna ee madluumka u gargaaraya ee looyarka ahna xaqba ha ku qaato xoolaha ku qaatay xalaal wey wuxuu qaatay hadduu madluumka u gargaaro wey hadduu laakiin haalim u gargaaro oo ilaa w ilaa uu yihaa anuunaan adkaado taas waxay noqonaysaa min akbar alkabaa'ir dunuubta u waaweyn bay ka mid noqonaysaa xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa nabiga calayhi salaam inuuna cilmul qeybka waxba ka ogeyn wuxuu leeyahy laba nin baa ii imaan dooddooda unba dhegaysani wixii ii soo muuqda unba anigu wax ku xukumi ogaada hadduu marka cilmu qeybka ogyahay wuxuu dhihi lahaa war hebel waaba gardar hebel waaba gardar waa ogahay buu dhihi lahaa rasuulka calayh salaam nabiga calayh salaam wixii loo waxyooda oo waxii loogu sheega mooyeene cilmulqeybka muna aqoonina maa ana bashar buu yidhi sida basharka kaleba ayaan la mid ahay buu yidhi nabiga calayh salaam waxaa markaa loo waxyoodinin qul innamaa ana basharu milukum yuuxaa ilay yuuxaa ilaya buu dadkaga duwan yahay calayhi isalaatu wasalaam oo ilaahay rasuul kaga dhigay oo nabi kaga dhigay oo uu khalqiga dhan ka fadilay laakiin cilmulghaybka wixii ilahay oga sheegay buu ka garanaya ka nabig wuxuu lehy calayhi salaam haddii aan dhegaysto dhagaysigaa iyo waxa ii muuqda baa waan ku xukumaye qofkaan walaalkii xaqiisa u xukumow naar baan kuu gooye uga buuray sala allah aleh waali wasalam fa inamaa aqdacu lahu biqidcatan min annaar halkaana waxaad ka fahmaysaa inay dembi weyn oo kabiiraha tahay waxay naar lagugu goodiyo waa dembi weyn oo kabiiraha weeyaan qala xadaana abubakr bn abi shayb xadaana wakiic xadaana abu quraybin xadaana ibn numayr kilahuma can ishah bihadr saamidina qala xadaana xarbana bn yaxya tujiibi akhbarana cabdwahbi cabdullahi bn wahbi almisri qala akhbarana yunus bn yaziid alayli can ibn shihab azuhri qala akhbarani curwa bn zubayr bn xawaam axadu fuqahaai sabca fi casri taabiciin can zaynaba binti abi salama ayuu ka warinayaa zaynab binti abi salama waa saxaabiya sagiira can ummi salama ka warinaysaa zawji nabiyi nabiga xaaskiisa alayh salam waana hooyadeed ma riwaayat lasaaqiri can akaabiri weeyaan wa riwaayat lbinti can ummiha can ummi salama zawji nabiyi sala allah aleh wasalam almashhuura bikunyatiha wasmuha hinda binta abi umaya yaa magaceeda la dhaha abi umayahaasna xudayfa la yidhaahda radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigu samica wuxuu maqlay jalabata khasmin dood dad doodaya shanqadhoodiibuu maqlay jababtooduu maqlay dad doodaya murmaaya shanqadhoodii iyo sawdkoodii buu maqlay bibaabi xujratihi gurigiisa nabiga calayhi salaam albaabkiisa inay isla taagan yihin oo isku haystaan waana guriga umu salama oo riwaayo kale umu salama guriga umu salama iyo xujrada nabiga calay slam waa isku mid fa kharaja ilayhim nimankiibuu u soo baxay nabigu calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi inamaa ana bashar nabi allabaan ku doodii yuu usoo gudbisteen rasuulka xukunkii buu nabiga calayh salaam bilaabay xaakimkuna meeshii loogu imaado waxbuu ku xukmi karaa kol haddii maqhraatigii iyo la helo wuu ku xukumi karaa inamaa ana bashar bashar baan ahay buu nabigu calayh salaam oo hadday noqoto cilmu qeybka inuuna ogeyn nabiga sida basharku kalu ka yahay sala allah aleh waali wasalam wa inahu yaatiinii waxaa ii imaan alkhasmu dad murmaayo oo doodaya falacalla bacdahum barkood waxaa dhici karta an yakuuna inuu ahaado ablaqa mid ka xeel dheer min bacdi marka kale xagga laxniga iyo faseexada alxanadi wey fa axsibuu aan u malayo annahu midka wax isku tootoosiyey saadiqun inuu run sheegaayo wixii xaqiiqada laga yaaba inay khilaafsan tahay fa aqdi lahu aan u xukumo qofka asaga ehe alxanka ah ama wax isku toosistay faman qadaytu lahu bixaqi muslimin muslim xaqii qofkaan u xukumo muslimkaa min baabi un waxaa weeyaan ataqliib wey ma aha xataa gaal hadduu yahay lama ogolo in la dulmiyo oo maxkamadda aad kaga adkaato oo aad xoolahaysii asaa ku qaadato qadaytu lahu bixaqi muslimintaasi waxaa sida aqlabkaa ah un bay ka hadlaysaa oo saxaabada iyo nabiga calayh salaam iyo qadihiisu wa ilaa mararka qaar gaalada usoo xukuntami jirta calayhi salaatu wasalaam oo ah. xukunkii uu kala ukumaay xukumi jiray calayhi salaam saxaabadiisii iyo yahuuddii yaa markaa rasuulbiga kala xukumi faman qadaytu lahu bixaqi muslimin fainamaa hiya qidcatu min annaar waa gabal naara ninkaa walaalkii xoolihiisa u gooyey falyaxmilha ha xumbaarto oo yadana ha ka tago ama qaado adoo arkaayo xaaraan inay tahay oo naar ay tahay haddii kale iskaga tag bay ka dhigantay marka waa min tahdiid wey falyaxmilha aw yadara haadaasi maaha ibaaxa amru ibaaxa maaha waa amru tahdiid baa la dhahaa icmaluu maa shi'tum oo kale wey waxadaanaa camru naaqid ibnu bukayr <clears throat> qala xadaana yacquub bn ibrahim bn sacdin الzuhri qala xadaana abi ibrahim bn sacdin can salix ibn kaysaan xa وxadaana cabd bn xumaydin akhbarana cabdالrazaq akhbarana macmar kilahuma can الzuhri bhada isnad naxو xadiiث yunus wfي xadiiثi macmar qaala samica الnabiyu salى الlaه alay slam lajabatan ayuu maqlay jalabadii oo kale wey oo la dabagediyey lajaba iyo jalaba khasmin kuwa doodaya shaqadoodii dhawaaqoodii bibaabi ummi salama bibaabi ummi salama haddaan waxaa soo marnay xujrati baabi xujrati <clears throat> marka baabi ummu salama haddii la yidhaahdo ummu salama guriga iska laheyd nabigaana siiyey calayhi salaam oo nabiga guryihiisa isagoon dhimanin buu haweenkiisii iyo reerihiisa wada siiyey sala allah aleh waali wasalam leannu hadduu ka dhinto nabiga isaga oo xoolaha xoolo nebi maxamed uu leeyahay ay tahay laa nuuraf ayay noqon lahayd lama dhaxlayo nabiga calayh salaam maa taragna fahuwa sadaqa sadaqay noqon lahayd magaalada guryihii o dhan ba mid walba guri ayaa iska lahayd baab umusala marka laga leeya weeyaan idaafada waxa weeyaan waa ikhtisaas ayadaa iskale oo xaq u leh xujratihiidaasna nabiga alay sl marka loo idaafeeyan hade isagaa lahaayo reerkiisiiba waa intuu noolaa baabu qadiyati hindi gabadha qadiyata hinda hinda bintu cutba gabadha la yidhaahdo radia allaahu canha umu mucaawiya zawjatu abi sufyaan sakhar binu xarbi alamawi gabadhaa weeye hinda qadiyadii uu nabiga u xukumay imaamu muslim baab alqada buu ku keenay qisadan sidaa darteed masalatu hinda ma qada mase waa fatwa <coughs> culamada isku hayaan muslimka anahu yamiiru ila alqada <coughs> xaggaasu u leexanaya qaala xadaanii cali bnu xujr sacdiyu xadaana cali bn muslim can hishaam bn curwata can abiy can caaisha radi allahu canha qaalat dakhalat waxaad soo gashay hindu bintu cutba gabadha la yihahdaa soo gashay imra'atu abi sufyaan abu sufyaan xaaskiisii calaa rasuulilah nabiga calayhi salaam bay usoo soo gashay xaaskiisii ama naagtiisi waxaa tidhahdaba ama gabadhiisii dhe hadda aragtay reeqooy gabadhiisii bay leeyihiin naagta naagtooda waxay dhahayaan gabadhaydii ayo tacbashayna inanti baa la dhehaya waa lahjaad baa la yihahdaa oo dadku isu khilkhilaafsan yihiin korka baa la isla socdeen abu sufyaan imraadiisii xaaskiisii ama naagtiisii wey calaa rasuuli illah nabiga calayhi salaam bay u timid faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah ina abaa sufyaan abaa sufyaan rajulun waa nin shahiicun bakhaylah nin bakhaylahoo nasiigahoo aan nafaqada iyo biilka si fiican noo siinin wey laa yucdinii ma siiya way sii fasirtay min annafaqa masruufka nama siiyo maa yakfiini waxa igu filan aniga iyo wayakfii baniya carruurteeda ku filan ayada nafteedan waa hadlaysa carruurteedan waa hadlaysaa lanna nooc wilaayay ku leedahay carruurta inay walaalaasha xaq loo leedahay ilaa maa akhadtu min maalihi xoolihiisa waxaan ka qaatay biqayri cilmi isagoona ogeyn mooyeene isagoona ogeyn waxaan ka qaata mooyeene sidaan rabno nama siiyo faal calaya korkayga ma yahay fii daalika qaadashada aan ka qaadanayo min junaaxin wax dambeeda iga soo gaari isagoon ogeyn haddaan ka siibto jeebkiisa ama alaabtiisa ama lacagihiisa u dhaco isagoon ogeyn dambi maga soo gaalay kol hadduu nagu cariiriyey masruufka isagoo heli kara faqaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam wuxuu yidhi khudii qaado min maaliya xoolihiisa bilmacruufi si macruufa laakiin macruufka waxaa la wada curfiga iyo dhaqanka iyo caadada dadka gabdha gabdhaha abiga kulimida iyo abu sufyaan oo kale iyo reerka noocaas reerka sidiisa dadka u dhaqmaa dadka xool manaha xoolihiisa oo kale leh a ah, saas wey manaha xoolaha abu sufyaan oo kale oo dadku waxa wey amaba waa muusir ama waa ama waa mucsir ninku ama waa qof xoolo laho hebel waa qani baa la dhihi ama waa dhexdhexaad ama waa faqiir mucsirah qof walba marka waxaa weeyaan inta tabartiisuu bixinayaa curfigu waa saas liyunfiq duu sacati min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq ma ataahu allah qof walbaba inta tabartiisa ayaa laga rabaa qofka qanigahaa inuu sidii fuqaradii u dhaqmo ma ah oo biilkii uu ka dhigo kii dhexdhexaadkaa sidoo kale kii maskiinkahaana daba una lahayn inuu ku xeeyo marra ma aha tabartiis waa inuu socdo hadduu waxba haysanin tabartiisa yar tahay a usoo tanaasulo duruuftiisa iyo waaqiciisa iyo xaqiiqada dhabtaa usoo noqdo isagoo tabar lahayn hadduu u dhaqmo dada dadka qanigo kale oo deyma dad leeya uu qaado xoolo aruuriyo marka dambe ama tuugno waxaasa ka dhalanaysa marka dadka ilahi baa subxaana wa tacaala maciishadooda iyo noloshooda asagaa u qeybiyey qof walbana tabartiisa iyo taagtiisuu ku qancaa oo la raba ku qanco nabigu wuxuu ku yidhi abu sufyaan oo kale ama wixii idinkaidinamidka ah, oo kale biil waxa u ah waxa biil u ah hadduu ku siin waayo inta ka maqane ka dhiman ka qaada sagoon ku ogeyn buu nabiga alai salaam yidhi maa yakfiiki khudii min maalihi bilmacruuf waxaa nabiga muxuu xawilay xukunkii curfiga alcaadatu muxakama alcaadatu muxakama waxaa lagu xukuntamaa caadada waa lagu xukuntay markii la waayo wax sharci ah oo masalada ayada ku cad la waayo war dhaqankeeni ka warrama shareecana kama hor imaanaysa dhaqankaas sooma aha dhaqankeeni sidaasu ahaa biilka maanta reerka noocan oo kalea waxaa la siiyaa maalintii intaas bishii intaasaa la siiyaa nooca nooca raashinkaasaa la siiyaa intaasu qaaligu ku xukumi haddii gabadhu ay soo sheegato laakiin hadda gabadhan qado raadinaysa mise fatwa nabigusan qado iyo xukun buu riday mise fatwo iyo su-aalay weydiisay buu oga jawaabay ah, masala khilaafiya khilaafkaasna amaruu leeyahay oo waxba ka ratib maayo haddii la yidhaha nabiga calayh salaam gabadhaasi maxkamad bay timid nabiga u timid dacwadii nabigana wuxuu u xukumay inay qaadan karto wuxuunan ogayn xukun hadduu noqdo qado noqdo gabadha hindooo kale aho sidaasoo kale ay qabsato waa inay maxkamadda qaadiga tagto oo kiiskeedii dacwadeeda isku buridato tirada waxaana ay haysta markaa deena ama loo xukumo ama arrinteeda dib loo baaro haddii laakiin fatwo ay tahay su-aashaasi qof kasta oo ay qabsato jawaabta la siinaayo waxaa weye khudii min maalihi bilmacruuf saasaa lagu jawaabi hadduu gabadha uu wax sii waayo sidii loo baanaa si macruufa ah isagoon ogeyn u qaadan kartaa waxba maxkamad in aado laazim aha laanna fatwo iyo su-aal nabiga uu ka jawaabay bay ahayd jawaabtuna waxaa weeye caan bay cumaan bay keenaysaa wixii markaasi aan duruuf gaara ah iyo waaqac gaara ah ka ka jawaabayn ayb marka waxaa kal xadiidka laga qaadanayaa qofka dacwada wata qofka uu ka dacwoonayo waxbuu ka sheegi karaa ceebtiisa wuu sheegi karaa haddii ceebta sheegideedu ay ka gasho xaqiisi uu lahaa oo haddii gabadhun aynan dhihin hebel waa bakhayl abu sufyaan waa bakhayl haddayna dhihin see lagu ogaan laha waxay sheeganayso ah, bakhayl weeyaanoo wax iba tiri marka bakhayl weeyadaasna xan bay noqon lahayd oo uu ka cadhoon lahaa ma ogolo qof in bakhayl lagu dhaho hadduu hadduu bakhiil yahay xataa bakhiil ma ogolo xantuna waxay ahayd walaalkaa wuxuuna rabadood ku sheegto laakiin fii hada albaab baab alqadaa markuu joogo maxkamad iyo addoodahaasi qofka wuxuu yahay baad ku caddaynaysa ku sheegaysaa ayib baab alfatwana waa sidoo kale haddii tacriif iyo ay tahayna oo qof aad ku tacriifinayso tilagara waay hebelkii naafadahaa oo kale addahaysana ayadoona sidaa kale weya tacriifooda la jeedaya caya xanow maala jeedin haddii baabu naseexa ay tahayna ama abu jahlin falaa yadacu lcasa can aatiki waaba mucaawiyata fasacluku laa maala lahu naseexa hadday tahay iyaduna waa sidoo kale qofka wuxuu yahay baad ku sheegi hadduu qof ku dhaho iyo naseexe hebel ma la macaamulaa iyo hebel ka warran hadduu ku dhaho baababkaasoo dhanba waxaa laga soo reebaa baabkii ahaa hiibada iyo xanta ee xaaraanteed masaa'ishaasa laga soo reebaa laakiin waa dawaabideeda la ilaaliyo qofkuna uu ay ka tahay lilaahinimo iyo muxuuha ah cabsi ay la socotay iyo ixtiyaad iyo waracnimo uuna fursad oga dhiganin dadka inu wax ka sheego baabkaasaa maanta ku jira uuna ka dhigin ounan kusii dardarin intii baahidiisa ka badan waxaa kaloo laga fahmayaa haweenaydu ninkeeda magaciisa way sheegi kartaa ama kunyadiisa macruufka ku yahay waxaa caadooyinka meelaha qaar ah inay naagto ninkeeda magaciisa sheegin asagoona uuna islaantiisa magaceeda uuna sheegin saasaa meelaha qaar caadi ka ah. ah oo dhaqamo jiri jiray bay ahayd laga yaabo in weli baadiyaha iyo meelaha ay ku dambayso inuuna afkiisa soo marinin magaceeda weligeedba una magaceeda sheegin xaggee ah. aada ti tii xaggee aadday guriga intuu imaada ka maqan xaggee tii aadday ama afar iyo aaday aadday waxyaalaha noocaasoo kale inu dhaho ayaduna ay ka leexleexato magaciisa oo hadallo kale oon laga fahmi karon ay sheegsheegto ciyaalahaasaan jirta waa curfi iyo caadada dadka qaar laakiin hadday sheegto waxba dhib ma laha abaa sufyaan bay tiri rajulun shaxiix qaala waxadaanaahu moxamed bin cabdillaahi binu numayr wa abu kurayb kilaahumaa can cabdillaahi binu numayr wawakiixa waxadaana yaxya binu yaxya akhbarana cabdilcasiis binu muxamedin xa waxadaana moxamed binu raafici qaal xadaana ibn abi fudayki moxamed ibnu ismaaciil akhbarana addaxaaq yani ibn cuثmaan kulhm can hisham bihada isnaad qala waxadaana cabdi bn xumaydin akhbarana cabdirazaq akhbarana macmar bn rashidin can zuhri can curwa bn zubayr can caaisha um lmuminiin radi allahu canha qaalat jaaءad hindu baa timid ila nabiyi nabiga alayh salam u timid faqaalat waxay tihi ya rasuul allah wallaahi baan ku dhaartay way dhaaratay maa kaana calaa dahri اlardi ardada dusheeda ma ahayn ahlu khibaa'in ahlu beyti bay ka wadaa khibaa waa teendhada reer meel deganoo axabu ilaya aan ka jeclaa hadda ka hor axaba ilahay aan ka jeclaa min an yudilahum ullah inuu ilaahay dulleeyo min ahli khilaaika reerkaada guri iyo reer inuu dulloodo aan ka jeclaa reerkaada ma jiran bitiri markay gaashay had wey ee cadaawada ay u haysa nabiga calayhi salaam iyo saxaabadiisa iyo islaamkaba markaasay xoolada waxay soo martay anoo reeraan ka jeclaa inay inkaar ku dhacdo dulloodaan reerkaada uusan jirin wamaa calaa dahri alardi ardada dusheeda ma aha ahlu khibaayin reer axaba ilaahay aan ka jeclahay maanta min an yucizahum allahu inuu ilahay cizeeyey min ahli khibaaika reerkaada iimaankiibaa wax bedelay islaamnimada wax bedeshay cadaawadii u dhexaysay ilaahay mawadda iyo jacayl buu haddana dhexdooda yeelay casa allahu an yajcala baynakum wabayna bayna aladiina caadaytum min mawadda mawadda iyo jacayl buu ilahay yeelay dadkii cadowga shalay ku ahaa ee la dagaalamayey waa kuwan haddana biabiika wa ummi bay leeyihiin aabbahood iyo hoyadood bay nabiga ku furanayaan calayhi salaatu wasalaam an yucizahum allahu min ahli khibaaika maanta ma jirto qofaan kaga jeclaa inuu cizoodo reerkaada waatii haddee hinda yooma uxud ku dabaallaasaysa ciidanka ee ninkii ahaa waxshi ee mowlaheeda ahaa ama addoonka ahaa tiri haddaad soo disha xamse xor baa tahay xamse waa kii dilay waatii caloosha dee ka jeexday beerkiisa la soo baxday oo weliba ruugtay laakiin mayna laqin way laqi weyday maca daalika nabiga calayh salaam sicatu sadrihi iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa iyadoo soo islaamtaa soo islaamtay laakiin hinda waa gabadha iyada saa samaysay nabiga marka waxba qalbiga munamuuna bedelin cafa allahu camaa salafa alislaamu yajubu maa qabla wixii ka horreeyey baa islaamnimaduu baabi'iyaa qofka taa'ibka ah ee toobad keenana min adambi kama laa danba lahu wixii hore lasii raaraaco waabuu saa ahaan jiray waabuu waxaa sameeyey waabay saa ahaan jireen shareecadana ma qarto qofka hadda maanta muxuu ku sugan yahay maad fiirinaysaa hal taaba ow laa hadduuba ka toobadkeenay wuxuu isaga ahaa waagii hore wuxuu samayn jiray lasii raaraaco ma bannaana faqaala nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi markay sidaa tidhi ooy tidhi cadaawadaasaa idiin qabi jiray maantana idinkaan inigu jeclahay nabigu wuxuu yidhi wa aydan waad ku noqon doontaa yacni wa aydan waxaa weeye wanaaggan iyo jeceelkan wanaaggan iyo jeceelkan hadda aad qabto mid kale mid kaluu dhali doonaa oo iimaanku wuu sii ziyaadaa maxabaduna way sii ziyaadaa ilaa ay ka gasho bashaashat alqalbi marka wa aydan mid kale aada yaiidu aydan tibaana u noqonay mar kale oo wanaag kale iyo maxabo kale ayaa haddana kuyaad qaadan doontaa oo kii hore ku dari doontaayo waad sii jeclaan doontaa kolba haddaad muslimo tahay waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay uma qaala waxay tiri yaa rasuul allah rasuul allahu ina abaa sufyaan rajul intaa hore muqadimay ahayd nabiga calayh salaam bay dee wax badan dhex maray dhibaato badan bay taariikh baa jirtay aan la halmaami karin tii markay iska hormarisay afeef iyo kaanahu samayn xidh iyadoo nabiga u gudbinayso ole arrinta iyadaheed waan ka xumahay maanta maanta idinka inugu jeclahay ayay danteedii marka iyo fatwadeedi su-aasheeda weydiisatay istiftihi ina abaa sufyaan rajul mumsikun bay tiri waa nin ku dhagah oo bakhayla oon wax bixinin fahal calayhi xarajun korkaya dembi ma yahay an unfiqa calaa ciyaali caruurtiisa inaan ku nafaqayn min maali xoolihiisi bihayri idni ogolaasho la-aan asagoon ogoleen inaan xoolihiisi aan bixiyo oo carruurtiisa ku biiro faqaala nabiyu sala allah alay waslam wuxuu yiri laa xaraja calayka korkaada dembi ma ahan dembi korkaada ma aha an tunfiqii inaad ku nafaqaysa calayhim korkooda bilmacruufise wakaa taasaa taagan bilmacruuf in maaragtay kamaaliyaad la aado oo xoolihii marka eh, ishbaacu rakabaat qofka wax allaa wuxuu jecel yaha oo dhan waa lii ogolaaday oo kala dasaga isiinayn waan ka xadi ay tiraahdo ma bannaana ah, biilkii dadka lamidka ay biilan jireen kaas unbaa loo ogolyahay ah, kuma dari karto in asaga siiyo u ogolaado saraaxa mooyeene shareecadu waxay u ogolaatay bilmacruuf wixii kale waxaa weeye waa tafadul iyo ninka inuu ogolaada la rabaa oo idankiis qala xadaana zuhayr bn xarb xadana yacquub bn ibrahim bn sacd xadana ibn akhi zuhri can cami adeerkiisa maxamed bn muslima akhi zuhrigaas maxamed bin cabdillahi baa la dhahaa can cami adeerkiisa maxamed bn muslim akhbaranii curwa bn zubayr ana caaisha qaalad waxay tii jaaat waxaa timid hindu bint hindu bintu cutba bn rabiica cutba bintu cutba ibni rabiica cutba ibni rabiicahaasi dadkii lagu laayay buu ahaa maalintii beder aabbaheed iyo walaalaheed iyo adeeradeed iyo dad badan baa ku dhammaaday meeshaas faqaalat waxay tihi ya rasuul allah wallahi baan ku dhaartay maa kaana ma ahaanin calaa dahri lardi ardooda korkeeda khibaahun reer ah xabba ilayaa ka jeclaa hadda ka hor min an yadilluu inay dulloobaan oo la gumaado laga adkaado min ahli khibaayika reerkaada iyo adiga iyo ciddaada iyo ummaddaada wamaa asbaxa alyowma maanta ma waa ama ma ahaanin calaa dahri lardi ardooda korkeeda khibaahun reer ah xabba ilayaa ka jeclaa min an yacizuu inay cizoobaan oy sharaf iyo qiimo iyo karaamo ay yeeshaan oy dadka ka adkaadaan cadowgoodaa minaanay khibaanka reerkaada waxaan ka jeclahay ma leh yaa adiga nabiga ka horgala faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam baa wuxuu yidhi waida way sii socon doontaa jeceylkii wanaagga waladii nafsii biyadihi hadda qariibulcahdi weeyaan waaba sii iimaanku wuu sii kordhi doonaa uma qaalad waxay tii yaa rasuul allah ina abaa sufyaan rajulun masiikun ku dhaga oo aan waxba bixinin oo nagu adkeeyo weeyaan sao heli kara fahal calaya xarajun korkayga dembi maya min aan udcimayn aan quudiyo min aladii xoolihii low asaga u lahaa ciyaalanaa caruurtaana meel kale la aadi mahaye inaan carruurtaanadon ku masruufo arrintaa ayadaa wax dambi nayga soo gaadhi faqaala lah wuxuu ku yidhi laa maya ilaa bilmacruufi ma bannaana inaad xoolaha ninkaada u gacan dhaafto ilaa bilmacruufi mooyee curfiga iyo caadada iyo wixii ah ood aragto ree hebel iyo ree hebel aad kala mid aheed adigana lagaa yareeyey isagaa dembiilaha markaasoo kafaa bilmari iman an yudayica man yaquutu buu nabi alai slam qofka waxaa dembi ogu filan inuu dayaco dadka uu biiloo masruufo oo wixii uu heli karay uu ka gaajeeyo baahi ay uu ka baahiyo taasaa dembi ugu filan buy nabi sal allah alay wasalam baabu nahyi waxaa la iska reebaya can katrati lmasaa'ili su-aasha badan min hayri xaaja xaaja la'aana ama ha haato su-aal cilmi ah oodan qofka u baahnayn iftiraadiyaad waxa hadday dhacda ka waran waxay waxaa ka waran ama tacamud iyo madax adeegba oola jeedaayo inuu wadaadka ku dhibo ama wuxuu rabaa inuu aqoontiisa iyo macrifadiisa uu meeriyo ood ogaado ama isagii mid kaluu rabaa inuu isku mariyo waxyaala su-aala noocaas min hayr xaaja layihahdaa karaahiyo weylama ogolo tii adduunyadin waa sidaasoo kaleo qofka baahi aan haynin inuu dadka wax weydiista iyaduna sidoo kale wey oo ma banaana wanahyi waxaa laga reebaya iska reebaya can mancin inuu qofku diido wixii xuquuqa lagu lahaa wahaatin inuu dalbo wuxuuna lahayn mancin wahaatin waa iska soo horjeedaa mancun wahaatin waa jamuucun manuuc waa la qofka wax jamciya waxna ka bixaynin xuquuqda lagu lahaa ma bixiyo inuu wax soo gashado wax rasada mooyeen wahuwa wuu ku fasilay waa diidid min adaa'i xaqin xaq gudashadii la diido lazimahu qofka ku laazimay aw dalaba uu dalba maa laa yastaxiqu wuxuuna mudnayn inu dalbaa waxaa la yidhahdaa haata wamancin qaala xadaanii suhayl bnu xarb xadaana jariir bn cabdilxamiid can suhayl bn abi saalixin can abiyi abi saalix samaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam in allaha yardaa lakum ilahay wuxuu inaga raadi noqdaa sife ilahay uu leeya weyaan si ficiliya la yidhahdaa ilahay sifaadkiisa ka mid tahay alaada saddex shay ayuu ilahay idiga raadi noqon wayakrahu lakum wuxuu idin karaahaysanaya alaaan saddex shayna ilaahay waa inaga nacaya sifatu alrida waalkaraaha oo ilaahay loo nisbeeyo weeyaan bima yastaxiqu bihi bima yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi waa ilahay wax isaga cunama makhluuqa ma shabaho ilaahay subxaana wa tacaala ridadeenna iyo karaahiyadeenna iyo qadabkeenna iyo maxabadeenna teena oo kale ma aha ilaahay subxaana wa tacala waa ka nasahan yahay laysa ka milihi shay owa samiicu lbasiir samiic weeye basiira haddana laysa ka milihi shay ah, bini aadamkiina maxaa la yidhi wajacalnaahu samiican basiira marka waxaa weeyaan magacayaha ma iskaga mid laakiin sifaatku sifada ilahay waa sifaatu lkamaal dhammaystiran naqsi una gelin oo ilaahay uu leeyahay u cunanta midda aadamahana waa mid sifaatu naqsi ah tabartii aadamiya taagtiisa u cunanta weeyaan marka siday tahay baa lagu maraya amiruuha kamaa jaad iyo salafka dhihi jireen min gayri taxriifin walaa tabdiilin walaa tashbiihin walaa tamhiilin sidaasaa lagu wadaya calaa xaddi qowlihi laysa kamilihi shayin wahuwa samiicu lbasiir madhab ahlusunna waljamaca waa sidaas imaamu malik raximah اllahu tacaala alistiwaaءu macluum wاlkayfu majhuul waa kii dhihi jire wasu'aalu canhu bidca marka siday tahay umbaa lagu maraya laakiin kayfiyad ma geli kartid ah, ma geli kartid ilaahay waa nacaa waana jeclaalaa subxaanah tu isaga u cunanto inaga teenaana fayardaa lakum canhu ilahay wuxuu inaga raadli noqdaa an tacbuduu inaad caabudaana walaa tushrikuu bihi shay-a waxna ayna la wadaajinin cibaadadiisa ilaahay muwaxidiin inaad noqotaan ilaahay keligii caabuda walaa tushrikuu bihi shaya waxnaynan la wadaajinin waxaa dimnan ku jirta oo mutadamin ah risaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nabinimada nabi maxamed calayhi salaam oo la rumeeyo la raaco leannu cibaado maba suuroobeyso ilaa biitibaaci rasuul nabiga wax lagu raacay oo looga dayday ayaa cibaado u noqon wa an tactasimuu bixabli illah inaad xarigga ilaahay ku dhegtaan diinta iyo shareecada loo wada dhammaan jamiican dhammaan oo walaa tafaruqu waa inaan iskhilaafin ah. walaa tatafaraquu fiihi shareecada inaa isku khilaaftaan oo qolaba meel la boodo oo qof walba hawadiisa u cabo oo mid qumantiisa qoorta uu gashado waxaa sax ma aha kitaabka ayaa sunnadaa dadka u dhexeeya fain tanaasactum fii shayin faruduu ila allahi waarasuul qofka hadduuna ahlu hawa ahayn oo asaga hawadiisii iyo mabda'iisii iyo madhabkiisa uunan difaacaynin waxaa weeyaan shareecadu waa iska caddahay xaqu waa bannaankaasuu taagan yahay layluhaa ka nahaariha laa yasiiqu canha ilaa haalik habeen iyo maalin ma kala qabta iftiinkaa cad weeyaan shareecadeenna qof halaagsamay oo hawadiisa raacay oo difaac iyo maxau ahaa rag ka cabsa iyo rabbi ka baq isku meel ma galaan wa idaa khaasama fajara kaaban baa leexda wayakrahu lakum ilaahi wuxuu idin nacaa qiila waxaa la yidhi waqaala qaala hebel baa yidhi aan salkeeda iyo raadkeeda la suganin tafabud iyo tabayun iyo caddayn aan la samaynin wax kasta ood maqashay inaad sheegto qiila waqaalo ku noolaato waxaa ayaga kafaa bilmari idmun an yuxadia bikulli maa samica buu nabig alai slam dembi waxaa qofka ugu filan wax kasta oo maqli ka sheekeeyo waxaa la yidhi ula soo isagoon caddaynin maanta weliba barobagandadii iyo beentii iyo xumaantii ay bannaanka timid oo beentii lacaga iyo xoolo laga dhalinayo oo iftirihii iyo kubeen uumashadii dadka dhaqaalo laga abuurayo oo naartii oo cad oo sideeda oo la arkaayo xumaantii toos loo gelaayo si dhaqaalo un loo helo maxaad u malaynaysaa marka warkooda wax la qaadan kara ma aha waxaad caddaysatay oo sugatay ood ogaatay oo hubsatay waxaan ahayn maanta hawariinin hana hana gudbinin wailaacata almaali xoolahooda laacata almaal xoolahoo la dayacoo wadadeeda waddaan ahayn lagu bixiyo jidkii xalaashahaa ee wanaagsanaa ee ilahay ajirkaaga siin lahaa ee wanaagaha waxaan ahayn inaad ku bixiso yaa dayac la yidhahda walow hal shilin baa allah ka dhige haddaad dhaqaalo badan bixiso bixisood xaqa ku bixisana si kastaa u badnaadaanee hadduu xaq yahay dayac ma soo gelayo marka dayaaculmaal waxaa loo jeedaa sarfuhu fii hayri masrafihi meelihiisi meel aan ahayn lagu bixiyo وxadثna شhaybان بن فaروq أخbarna أbu cawاnة الوضاح عن سhayل بن أbي سلم بhda الإسناad mثله غayr أنه qاla ويسقط لكم ilahi wuxuu inagu cadhoon ثaلاثa saddex shay وlam ydkr وla تفرقوا qala وxadثna إسحاq بن إبراهيم الحنdلي أخbarna جرير بن cبدالحميد عن منصور بن معتمر عن الشhعبي عن wrاd mولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة mowlihiisa رضي الله عنه وأرضاه عن rasuuل اللahi صلى الله عليه وآله وسلم qاala rasuulku wuxuu yihi in اllaha عزa وجل ilaahay xarama calaykum wuxuu inaga xarimay xuquuqu lummahaat xarama calaykum xuquuqa alummahaat hooyooyinkiina inaad ku caasidaan in hooyooyinka lagu caasiyo aabuhuna waa lamid in lagu caasiyo ma banaana laakiin hooye maxaa loo sheegay way ka tabardaranta way ka daciifsanta aabbaha waxaa dhici karta inuunan lagu soo dhiiranin in warkiisa la diido lagu caasiyo laga haybaysto laga baqo laakiin hooyadu ayadu dad laba lagama gelaayo wax laga baqaaya markaa ma jirto ilaahay in markaasi cabsidiisa iyo amarkaasoo laqaato uun loogu baarifala mooyeene waa iska tabardaran yihiin ta kale xaqoodaa ka badan ka weyn xaqul waalidka man abaru markuu nabiga calayhi salaam la yidhi oo man axsanu eh, dadka yaa ugu dhow bixusni suxbati wuxuu yidhi ummaka uma ummaka uma ummaka uma abaaka buu yidhi hooyadaa hooyadaa hooyadaa ku celceliya nabiga calayh salaam marka xuquuqul ummahaat iyo aabbayaashuba ayago way soo gelayaanoo guud ahaan waa ka laga hadlay in waalidka biriya ixsaan loo sameeyo on la caasinin wawaadi lbanaati gabdhaha oo la xabaalo iyagoo noolnool waxa weeyaan waa bayaanulwaaqic markaa jiray buu nabiga ka jawaabayaa xukmulwaaqic buu ka hadlay nabiga calayhi salaam wailaa waadulbaniina waa la mid ayagaa gabdhaha xabaari jiray iyagoo noolnool khashata caar ayagoo ka baqaya inay ceeb iyo u keento oo lagu ceebeeyo ayay gabdhaha xabaari jireen wiilashana way diri jireen isagoo iyagoo ka baqaya faqri marka wiil iyo gabartoona ilmaha in la laayo lama bannaana wa mancan qofka inuu diido xuquuqdii lagu lahaa wahaatin inuu keen dhaho wuxuuna mudnaynoo lahayn uu dalbana waa la diiday wakariha lakum wuxuu ilaahay idiin nacay alaaa qiila waqaala waxaaswaxaasa qiila waqaala bay dadku dhahaanba qiila waqaala hebel baa la yidhi waxaa la yidhi aansarad loo haynin daliil cadna aan loo haynin fatabayanuudii aan loo haynin wa su'aali su-aal fara badan oo loo baahnayn ama mid diin kusoo gabana ahaato ama mid adduunyaha ahaatee wa idaacat almaali xoolaha la dayaco oo meel xun lagu bixiyo ama marka horeba aan la ilaalinin ibaacatulmaal madxu in lagu bixiyo iyo inaan la ilaalinin xifdulmaal waxaa kamid tahay madaaribta sharciga kamid tahay sharciga ilaaliya kamid tahay qaala xadaana alqaasim bnu zakariya xadaana cubaydullahi bnu muusa can shaybana can mansuurin bihada lislam mila hayr anhu qaal waxarama calaykum rasuulu llahi sal l slam wuxuu axrim walam yaqul in allaha xarama calayk waana isku midoo in allaha xarama calaykum baa xoog badan wuxuu nabiga xarimana waa wuxuu ilahay xarimay subxaanah qaala xadaana abubakr bin abi shayba qala xadaana ismaaciil bnu culayata ibnu miqsam can khaalid alxadaa ibni mihraam qaala xadaanii ibnu lashwac ayaa i warramay wasmuhu saciid ibnu camr ibnu ashwac saciid ibnu camr ibnu ashwac can ashacbiy camr bnu sharaaxiil ashacbi waa afar soo maaratid qaala xadaanii katib muqira bnu shab afar ku ah afar taabici oo iska warinaysa wey wadaaif lisnaad baa la dhahaa waxyaalaha inta badan aan dhicin isku toosin khaalid alxadaa waa taabici ibnu ashwac oo saciid bnu camr ba yihahda waa taabici shacbi camr bnu sharaaxiila waa taabici kaatibulmuqiira binu shucba oo wardaan la yirahdo magaciisuna waa taabici afar taabici baa iska warinaya ah. qaala wuxuu yidhi kataba mucaawiya wuxuu qoray ila lmuqiira muqiira wuxuu usoo qoray mucaawiya markaa amiiru lmuslimiina amiiru lmuminiina muslimiinto dhan madax u ah yaa warqad wuxuu usoo qoray muqiira binu shucba wuxuu leeyahy niyow iisoo qorbal wixii naseexo ood hayso ood nabiga calayh isalaam ka maqashay oktub ilaya iisoo qor bishayin wax samictahu waad ka maqashay min illah nabiga calayh salaam iisoo qor waa madaxda xilligaa jirtay qiimahaasay lahaayeen culummaday ku xidhnaayeen oo xaqa weydiin jireen oo mar walbaba la tashan jireen kuwa ayaga ah markaasaa deena loo sheegi jiray arrintaa waa xaaraan arrintaa waa xalaal sharci waa sidaa nabiga saasuu yidhi ilaahay saasuu yidhi ayaguna sidaasay ku badbaadi jireen ummaddana ku dhaqi jireen fa kataba ilayhi wuxuu u qoray muqiira jawaab canii samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh ina allaha kariha lakum wuxuu inii nacay alaaa qiila waqaala waidaacat almaal wakairat asu'aal soo ma artid saddexdaba munaasab waxay u tahay dadka madaxdaa saddexda arima oo laga hadlayba qiila waqaala ninka madaxda inuuna ku noolaanin qiila waqaala oo wax maxaa la yidhi iyaa igu taagan iyo maxaa laiga sheegay iyo maxaa inuuna waxaa ku noolaanin una raaraacin dadka dadka u imaanaya qaar waxaa jiraba inay wax kaga helaan rabo inay asaga ay wax u sheegaan oo dadka ku diraan oo beenaan wax jirin ay u abuuraan oo waxaan sugnayn ay dhahaan waa sugan tahay qiila waqaaladaha raacin hadaad madax tahay wadacat almaal xoolaha ummadda ay laguu dhiibtay ee ilahay mas-uulka kaaga dhigayna hadlayacid waa saas xadiidka nabiga alai salaam buu usoo sheegay laakiin haddana munaasabadeeda waa meeshiidaybu taaganya nin madaxwa wuxuu wax u qoraya xoolahana ummadda badbaadi hadlayacid alaham falmuhim ku bixi sida loo kala daran yahay meelaha dardaran iyo siyaalaha daran u bixi ummaddan xoolahooda u xifdo u ilaali wa kadrata su'aali su-aal badan oo maxaa la yidhi iyo mucaarad igu ah iyo yaani igu soo socda iyo maxay dhaheentaasi wabaha weydiinin dadka intooda badan khayr kuu sheegi maayaane xadaana ibn abi cumar qaal xadaana marwan bn mucaawiyat albazari can maxamed bn sawqata ahbarana maxamed bn cubaydillaahi thaqafi can waraadin waraad buu ahaa waraad mawla mugiira qaala wuxuu yidhi kataba mugiira bnu shucba wuxuu qoray ilaa mucaawiya salaamun calayka ama bacdu warqad buu marka hore mucaawiya soo codsaday jawaabtii marka wuxuu qoray salaamu calayka ama bacdu fa inii samictu rasuula allah nabiga alay slam maqli mucaawiya yaqulu nabiga ole in allaha xarama alaaa ilahay saddex buu xarimay wanaha can alaaa saddexna waa reebay xarama cuquuqa alwaalidi waalidka oo lagu caasiyo ayuu ilaahay xarimay wawaadu lbanaati carruurta oo la dilo gabdhaha walaa inaad laa tiraahdo waa mancinti weeye laa waxaa xuquuqoo lagu leeya inaad maya tiraahdo wahaatin inaad dhalabto waxaadan lahayn wanaha can alaain saddex buu reebay yuu nahiye nabigu qiila waxaa la yidhi waqaala wuxuu yidhi iyo wakahrati su'aali su-aasha badan iyo wailaacat ilmaal xoolaha la dayaco oo meelaa munaasiban lagu bixiyo baabkan wuxuu ku saabsan yahay bayaanu ajri alxaakimi ida ijtahada xaakimka ajirkiisa hadduu ijtihaado faasaaba uu ijtihaadkiisii iyo dadaalkiisii xaqa uu asiibo ow amase intuu dadaalay akhdaa uu gara maro xaqi ah, hadduu asiibo intuu dadaalay wuu xaqi asiibay laba ajir buu leeyahay dadaalka uu ku bixiyey xaq raadinta iyo asiibiddu uu asiibay ee uu dhaqan geliyey labadaa ajir buu yeelan haddiise intuu ijtihaado oo ijtihaadkiisa sawaabku waafaqi waayo marka waxaa weye ajirkii dadaalkaa la sinayaa ajirkii dadaalka u bixiyey ayaa la sinayaa khada iyo dembiba loo qori maayo wixii laakiin khadaha lagu raaci maayo laguma raacayo isaguna ajir buu yeeshay waa fadlullaahi calaa alqudaati waalmuftiin dadka qudaadda iyo xukaamta wax kala xukumta iyo culummada wax fatwoota ilaahay maaragtay raxmadiisa uu siiyey bay ka mid tahay in hadday dadaalaan bishardi laakiin waa inuu yahay qof mujtahida oo ijtihaad bixiyey oo dadaal sameeyey oo wixii tabartiisaha isku dayey waa inuu yahay qofku waa inuu horta hore uu yahay qof cilmi leh oo ijtihaadka iyo lijtihaad iyo qaabka ijtihaadka iyo masaa-isha israaraacday iyo kuwa mutashaabaha iyo kuwa iskhilaafsan iyo khilaaf alculamaa iyo ijmaacaadkoodii waxaasi in badan wax ka garanaya iyo wixii maaragtay cilalka shareecada iyo waxa ku saabsan maqaasideeda ku saabsan maxaa lais haleeshiin karaa oo furuuc iyo usuulah iyo cilada dhici karta inay tahay cila munaasiba iyo hayru munaasiba oo aynu garanayo qofka asaga masaalikcilla waxa la yidhaahdo oo wax israacin kara hadday laakiin uu tahay in waxsa garanayn uu waxba ijtihaada ma gaarin marka waxaa weeye waa gafayaa xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi akhbarana cabdilcaziiz bni muxamedin can yaziid bn cabdillahi bn usam bn haadi can maxamed bn ibrahim ataymi can muslim bn saciidin can abi qaysin mawla camar bn caasin can camar ibn alcaasim bn wa'il الsahmiy radia allahu canhu anahu camar bn caasim samica rasuula allah nabiga calayi salam buu boqlo qaala yidhi idaa xakama alxaakimu xaakimku hadduu kala xukumo laba qof oo isaysata oo faijtihaadda intuu dadaalo ijtihaadkiisa ku bixiyo uma asaaba uu xaqii asiibo falahu ajraani laba ajir buu leeyahay dadaalkuu bixiyey xaqii uu waafaqay waidaa xakama hadduu xukumo fajtahada intuu dadaalo uma akhdaa u xaqi garab marana falahu ajrun ajir buu leeyahay hadduu dadaalay inta tabartiisa qaala xadaanii isxaaq bin ibraahim wmaxamed bin abi cumara kilaahumaa can cabdilcaziiz bn moxamed ilaa wardi bihada isnaadi mila qaala zaada fii caqibi alxadiidi wuxuu ku ziyaadiyey qaala yaziidu faxadatu hada alxadii yaziid ninka la yidhaahdo ibn cabdillaahi bn usaama ibn alhaadi wuxuu leeyahay xadiidkan waxaan u sheegay abubakr bin muxamed bin camr bn xasbi baan u sheegay xadiidkan faqala wuxuu yii hakada xadaanaa abu salama can abi hurayra sidaasoo kaleu anigana abu salama iigu warramay isagoo abu hurayre ka warinaayo oo xadiidku laba musnad buu yeeshay musnad camar bin caas iyo musnad abu hurayre labadaba uu noqday shaahid baa la yihahdaa qala waxadaana cabdullahi bnu cabdiraxmaan adaarabi qala xadaana marwan bn mucaawi can ibni moxamed adimishqi qala xadaana alleyth bnu sacdin alfahmiy xadaana yaziid bn cabdillahi bn usama ibn alhaadi leydi hada xadiidi ibn lhaadi baad maqlaysa mararka qaar ibn lhaadi lasa gaabsanayo haadiga meeshuu dhacay fiiri yaziid ibn cabdillaahi ibn بن bn lhaadi layfi yunsabu ilaa jaddi abiihi bihada alxadiidi midla riwaayati cabdilcaziiz bn moxamed ibn isnaadayna jamiica baabun wuxuu ku saabsan yahay karaahata qadaai alqaadi qofka qaadiga inuu wax xukumo waa la nacay wa huwa qadban asagoo caraysan carada la sheegaya waa carada ka qaaday tawaasunka inuu isku maarata qofka uu dareenkiisu joogo oo xaqi uu u muuqdo qofka carada hadday ka qaado oo caradii darteedeena uu xaqiba arki waayo oo iskaga dhufta wixii caradiisa ay u yeedhisay taa waa waxaa la diidan yahay laakiin qofka hadduu caraysan yahay laakiin uu mihirkiisi qabo qadihiisa waa la qabanaya waxaa dhici karta qaadigu isagoo maxkamaddii jooga dadkii waxay haystay inay ka cadhaysiiyaan baa dhici karta mararka qaar oo miduu wada darsaabo mid hadalkii maqli waayo mid wax dhigaysan marka taasoo kale ma waa carada waxaa weeye qofka uu waxba uuna kala garanaynin ama xaqi uu ka qarsoomo xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana abu cawaan alwada can cabdilmalik bni cumayr can cabdiraxmaan bin abi bakrata qaal kataba abii aabbahay baa warqad qoray wa katabtu low anaana u qoray buu leh yani aabbahay baa warqad diraayey warqaddaa la diraayay laakiin gacantaydaa iska lahaa oo karaariga wax qoraayay aniga cabdiraxmaan bin abibakraa qoraayay buu leh xaggee ku socota warqadda ilaa cubaydillaahi bin abibakra waa nin abubakra u dhalay oo cabdiraxmaan kale walaala yihiin ayaa warqad loo diray wahuwa qaalin bisajistaan waddankaas sijistaan la yidhaahdo ayuu qaadi ka ahaa waa waddamada hadda jumhuuriyaadka suufiyeed la yihahdo wey sijistaanka adribijaan iyo muxuu ahaa sataan sataanka stan staamka ku badan sijistaan buu qaadi ka ahaa allaa taxkum warqaddii waxaa ku qoran allaa taxkum bayna itnayni laba qof ha kala xukumin walxaal anta qadbaanun aad caraysan tahay adoo caraysan laba qof kala xukumin fainii samictu rasuula allah nabiga alay salaam baa maqlo yaquulu laa yaxkumu axadun axad ma xukumo bayna inayn laba qof ma kala xukumo qadaan soo xadaysa waa macna nafyi oo nahyi looga jeeda wey laa yaxkum yuuna xukumin axadun axad bayna inayn laba qof yuuna kala xukumin wahuwa qadaan soo xadhaysan cilladu maxay tahay carada loo jiidayahay isagoo qofka xadhaysan inuu xukumo dee caradaasi waxbay dhaafinaysaa waxbuu dedejini waxbuu fiirsiga yaa ka tegi masaladii inuu si fiican u ogaado waxaasoo dhanba marka hawadiisaa iyo cadhadiisaasaa jiirsiinaysa hadday sidaa tahay oo cilladii la ogaaday oo inuu xaqii uu waafaqi waayo oo caadigii uu ahaa ay caadinimadiisa ka baxo oo arrintiisii markaa uu ishanan waayo ay tahay cilladu wax allaala wixii markaas sidaasoo kale ah soo gelaya caano samayn haa farax badan hadduu aad u faraxsan yahay kadalika ah, abaa lagu bishaareeyey aaduu u jeclaa faraxii ka badbatayba marka markaa iyada waa inuu u yarkaadiyo gaajadii baa ka badato gaajo daran baa ku dhegan oon daran baa ku dhegan kaadidii iyo saxaradii baa hayso celcelinaya waa isbobsini qalanku ku bobsini marka arrimahaas oo dhan istifraaq soo samee ka soo takhallus adoo caadi ahoo meella lagaa haysanin iska dhexdhexaad ah iska imow وxadثna yaxya بن yaحyى أخbarna hushaym xaw xadثna shaybان بن فaruq xadثna xmad بن زلمة xaw xadثna abubakr بن abi shaybة qال xadثna وkiع بن جراح سفyان xaw xadثna محمد بن ثنى xadثna محمد بن جعفر xا وxadثna عbayd اللh بن معاad qال xadثna abi kilahma عن شعبة xaw xadثna abu kurayb xadaana xuseyn bn cali can zaaid bn qudama kul haula can cabdilmalik bn cumayr can cabdiraxmaan bin abubakr can abiihi can nabiy bimili xadiii abi cawaana waad arta marka abi cawaana badi lagu yidhi waxaas mutaabaceynaysa ardadii cabdilmalik ayaas mutaabaceynaysa cabdilmalik ardadiis kul haula can cabdilmalik soo maartid waxay mutaabaceynaya abu cawaana alwadax ibn cabdilah alyashkuri baabu naqdi alaxkaami albaaila wixii xukun oo baailah oo xaakimku uu xukumiyo waa la burinaya kolba haddiiba caddaato khada iyo sab iyo inuu sharci iyo nas khilaafay xaakimka wuxuu xukumay waa la turaya rafaan baa laga qaadan waa la turi wa muxdathaati alumuur umuuraha gadaal laga soo darisiiyeen shareecadeenna waafaqsaneen ama cibaadahaat ama mucaamalo iyo dhaqan ahaatee wax alla wixii shareecada ay ka hor imaanayo dhanba bidca la yihahda waa la tuuri qaala xadana abu jacfar maxamed binu sabax wcabdullahi bn cawn alhilaali jamiican can ibrahim bni sacdi can qaali bni sabax wuxuu yasahu xadana ibrahim bnu sacdi bn ibrahim can cabdiraxman bn cawf qaala xadaana abi can qasim bn maxamed bn abubakr sidiiq can caaisha um lmuminiin radi allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi man axdaa fii amrina ee fii shani diinina diintaanada ninkii ku soo dara haadaa eegtan ee dhammaystiran diintan kaamilka ee dhammaystiran nabiga calayhi salaam wax naqsiga kamida tegin diin kaamila yowma akmaltu lakum diinakum uka tegay ninkii kusoo dara maa laysa min waxaan kamida fawaradun wey shareecada wixii aan aan ka mid ahayn oo diinteenna khilaafsan oo idilba muxdathaat lumuur baa la yihahda wakulu muxdathatin bidca kii soo darisiiyey keliya meahee man camila camalan laysa caleyh amruna waa lamid isagana kii soo darisiiyey keliya maaha kii ku camal falay waxaa qof uu keenay ee shareecada ka hor imaada isagana u dirbaantamo raacayna asagaba man camila camala u taalla qof baxsanaya marka male bidcada kii bilaabay kow dheh ee asagaba maskaxdiisii ka abuuray oo la yimid iyo midkii ku raacay labadaba marduud wey waxay la imaadaan waxadana isxaaqu marka qadii baa soo gelaya xukunki baa soo gelaya baabu alqada fila xadiidka isaga ah baab alqada buu ku keenay imaam muslim haddii xukun u yahay iyo haddii cibaado ay tahay intaba wixii shareecada khilaafsan waa la celini xaakim baa xukumay iyo maxkamad baa goysa la dhihi maayo waxadana isxaaq ibn ibraahim wa cabdi bnu xumayd jamiican dhammaan can abi caamir qaala cabdi wuxuu yihi xadana cabdimalik binu camar qala xadana cabdullah bnu jacfar azuhriy can saciid bin ibrahim azuhri isaguna qaala saaltu alqaasim bn moxamed ibn abibakr sidiiq can rajulin nin baan weydiin lahu alaaatu masaakina nin saddex guri leh fa awsaaq wuxuu dardaarmay biuluثi kulli maskanin minhaa awsaaq wuxuu dardaarmay biuluثi kuli maskan guri walbaba uludkiisa oo minhaa saddexdaa guri ka mid a ah. saddex guri buu laha wuxuu yihi hadaa dhinto guriga saddex meeloodoo meel iyo gurigaa saddex meeloodoo meel iyo gurigaa kale saddex meeloodoo meeshiisa ayaan sadaqaysto oon dardaarmay hebel ama la siiya meesha ha lagu bixiyo saasuu yidhi gurihii marka waxaa weye qayb waa laleeyahay qaybna waa wasiya qaybka kakala qayb baa laleeyahay qaybna waa wasiya sidaa wey arrintaasaa loo soo yaa la weydiiyey qaasim bin maxamed qaala wuxuu yidhi yujmacu dalika kullu arrinkaasoo dhan baa laisku aruuriya fii maskanin waaxid hal guri baa laiskugu aruurin soo guri walba ulu maaha guri walba soo saddex meelood meel ma ahaa saddex gurina sooma ahaa kan uludkiisa soogo kaana uludii soogo kaana uludii soogo waxay ka dhigan tahay hal guri hal guri baa marka wasiya noqoto dardaaran noqday marka saddexdaa guri inta laisku qasi lahaa oo warafada ee dadka dhaxal ka lahaa lagu dhibi lahaa gurigiina waa lagu haystaa waxaa kule dad baa intaa kule aabihin baa bixiyey kaana in baa lagu leeyahay saa waa laisku haystaa hal guri oo khaalis u ah oo ay gaar u leeyihiin maba jiro ay dhexlayaan maba jiraba marka waa idraar baa ku sugan idraar baa ku sugan min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin hayra mudaarin wasiyati min allah darar baa meesha soo galay darar hadduu soo galana man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu iyo man camala laysa calayhi amruna fahuwa rajul masaladaasaa la qatilaya marka ninkan asaga ahaa indiraaru waraa ayuu u jeeday yujmacu dalika kulluhu waa la kulmi fii maskanin waaxidin see la yeeli marka soo saddex guri guri walba in maaha hal guri bay noqonaysaa wasiyadii labadaa kalena dhaxla gurigaana waxaa weye dardaaran weeyaan baa laleeyahay uma qaala wuxuu yidhi akhbaratnii caaishatu waxay ii sheegtay qaasim marka fatwadiisii xadiidkan uu u saaray ana rasuula allah nabiga alai slam qaala wuxuu yidhi man camila camala ninkii camal sameeya laysa calayhi amruna diinta annaga korkeeda aan ku salaysnayn fa huwa amarkaasi iyo camalkaasi raddun ay marduudun way mid lagu celinaya liqfaacilihi qofka caamilkaysaba waa lagu celinayaa kaainan man kaana qofku raba ahaado waa hebeliyo waa fulaani waa fulaani ma taallo diinta ilaah iyo sharciga ilaahay baa ka xoog badan kalaamka alle kalaamka rasuulka ka xoog badan marka waa la radinaya waxaan xaqaba qofka uma afsinay hadduu afsida waa laga qaada hadii kalena waa lagu celinaya fa raddun wey ijtihaad hadduu la yimid oo dadaalkiisa uu ku gafay oo ajir basa uu ku helay adiga markaa qofka kale daba socda taabica ah inuu ku raaca maaha kuma raacay asaga waxa wey waa ijtihaada waa dadaalay lakin adiga makuu cadaaday khaday ahaa khalaas idaa tabayana laka alkhada falaa yajuusu litibaac ma bannaan inaad ku raacdo baabun bayaani khayri shuhuudi dadka maragta ah ee makhraatiga ah ee qofka wax sheeganaya makhraatiga u ah kuwa ugu khayr badan baa laga hadlay iyo kuwa ugu shar badan xadana yaxya bnu yaxya qaal qara'tu calى maliki can cabdillahi bn abi bakr can abiy can cabdillahi bn cmr bn cuثmaan can abi cuثmaan can abi camrata alansaari can zayd bn khaalid aljuhani ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nabiga qaala wuxuu yihi alaa ukhbirukum ma inii sheegaa bikhayri shuhadaa makhraatiga kuwa ugu khayr badan alladii waa midka yaatii la imaanaya bishahaadatii maragtiisa qabla an yus'ala isagoo la weydiinin isagoo la weydiinin makhraatiga keeni qadiyo dhacday ood arkaysay ood ogeyd oo qof kaleoo ogna uusan jirin dadkii arrintaa ay haysatayna aana warba ku haynin in haddii maxkamadii la geeyo oo makhraati la'aan qofkaa xaqiisa loogu diido haddaad arkayso inaad iskeentaa la rabaa oo tira warabaa makhraati ah oo arkaayo oo saas u dhacday saas udhacday saas u dhacday qofka madluumkaa marka xaqiisa abagu gargaarto ood garab ugu noqoto khayru shuhadaa baad soo gelaysaa kuwo iyaguna waxaa weeye sharu shuhadaa oo yashhaduuna walaa yustashhaduun kuwa la yidhi xadiidka cimraan binu xuseen markuu nabiga ka hadlay khayru quruuni qarni waxaa imaan doona dad maqraati noqon oon la markhaati geshanayn waa shahaadatu zuur markhaati beenaalawi isagoon darbin loo baahnayn ayuu la soo ordayaa kuwaasna waa la caayay kanna waxaa weeyaan qadiyo asaga uuna ogaa oo baahi loo qabay ayuu la yimid oo dhahaya waraalaha mara ka ah oo run ku sheegaya baabu bayaani ikhtilaafi almujtahidiin labada qof ee mujtahidka ee dadaalay mid walba masaladii la weydiiyey ama loo soo xuquntamay inta tabartiisa buu ku ijtihaaday hadday iskhilaafaan see la yeeli hadday iskhilaafaan see la yeelayaan ayb midka sawaabka waafaqaa la qaadan ka sawaabka waafaqay ayaa la qaadan haddaan sawaabka la garanaynin xaakimka waxa uu xukumay xaakimka waxa uu xukumay ijtihaadkiisana ku xukumay xaakim kale ma burin karo biijtihaadii kuma ku burin karo maxkamad kale waxaa lagu burin karaa in daliil inuu kaa ku gafay qaadigaa in loo helo unbaa qadihiisa iyo xukunkiisa hore lagu burin karaa walidalika qawaacidda shareecada waaweyn waxaa ka mid a kuliyaadkaa ah, alijtihaadu laa yunqadu bimilihi alijtihaadu laa yunqadu bimilihi ijtihaadka sidiisaba ijtihaad isagoo kalea laguma buriyo maxkamadii qaadagu wuu xukumay maxaa cusritay waxay iisoo soo baxay qaraa'in iyo muxuu ahaa amaaraad iyo calaamooyin ay soo noqday ijtihaadkaasa wax ku xukumay buu yidhi bay raxfaan bay ka qaateen maxkamad kale tageen maxkamadii kale inay tiraa xog kama jiro oo adna maxaad ku diiday ijtihaadkayga laba ijtihaad weeyaan waa inuu dhaha nas ayuu ninkaa khilaafay masaladaa iyo masaladaasuu khilaafay daliilkaasuu garab maray sidaa darteed baa khada'iisaasi hadduuba caddaaday xaqa loo soo noqonayaa isaga xaqa in loo noqdee alxaqu xaqu yutabac saasaa lagu xukumi karaa qaala xaddaana zuhayr bnu xaddaana shabaabatu xaddaana warqaa can abi zinaad can yacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayra can nabiy sala alla alay waslam qaal baynamaa imra'ataani wixii laba naagood ama laba haweena macahumaa macooda uu jooga jirkooda ibnaahumaa laba wiil dhaleen ay haystaan laba haweena oo laba wiilo yareeda dhaleen haystaa jaadiidu yey baa timid yey baal horara weyaan dhurwaa meehe waa yey baa la dhahaa ka daranta dhurwaaga jaadiidu yey baa timid fadahaba diidigii wuxuu la cararay bibni ixdaahumaa labadii haweenkaheed mid ka mida wiilkeedii yuu la cararay haddii lagala cararay faqaalad waxay tihi haadihi middan lisaaxibatiha waxay ku tidhi inamaa dahaba bibniki anti wiilkaadii wey wuxuu la cararay ilmihii kale naagta helaysatay iyoba had soo gashatayba way ka weyneed wa qaalat ilukhraa tii kalo waxay tihi inamaa dahaba biibniki wiilkaadii buu la cararay ha maxaa dhacay ma wiilkaadii wiilkeed kale garan laaday wiilkaadii wey hebelaha iyo malagkaadi weeye waxay tiri kolba kaadi middan kaa xoogba fataxaakamataa ilaa daawuuda nabiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam ayay iskugu xukuntabeen oo nabi rasuul ah faqadaa bihi lilkubraa waa ijtihaaday qadaa bihi ambiyaduna ijtihaadka waa u baanaan yahay hadday asiibaanna waa sax haddii waa la ogyahay haddii ay xogow ijtihaadka ku gafaanna ijtihaadkaada khada looma qiro waa loo suga waa loo caddeeya marka dambe oo loo caddeeyaa looma sugo marka faqadaa bihi lilkubraa middii weyneed buu u xukumay sababtu maxay tahay waxaa dhici karta in milladiisu iyo diintiisu ay ahayd dadka qofka weyn in la hormariyo wax walbaba ama waxay u muuqdeen qaraain iyo waxyaala uga laabtay uga muuqdeen calaa kulli xaal ijtihaadkaasi daawuud ma asiibin fakharajataa calaa sulaymaan nabi sulaymaan bay iskula baxeen ibnu daawuud calayhim asalaam wiilu nabi daawuud alo sulaymaan asagana nabi ah ayay isla aadeen haddana oo qadihii daawuud mid ku qanci weyday faahbaratahu waxay u sheegeen arrintaa asagay daawudu ku xukumay ilmahan in islaanti weyda loo xukumay faqaala wuxuu yidhi ituunii bisikiin ii keena toori ashuquhu waan kala goyn wiilkan baynakumaa labadiinan ii kala jariye wuxuu aaday marka waxaa la yidhaha tawriya inuu tawriyaysto oo xaqii uu soo saaro qofka xaqa leh inuu soo saaro ayuu damcay isagoo adeegsanayo xeeladan Ah, midda ilmaha dhashay hooyada dhabtaa waa la ogaan doonaa hooyada dhabta ah ee naa'ixatu thaklaada ah iyo naaixa mustaajara waa la kala garan doonaa ilmaha midda dhashay ilmaha nool kuwaaba dhulwaba cunay toorriikeeda waa u kala jeexi faqaalat isuqraa toorridii baa loo keen tii yarad baa waxay tidhi laa ha kala goynin yarxamuka allah allah kuu naxariistay nabi sulaymaanow ha kala goynin huwa wiilka ibnuha wiilkeeda weeye midda weyn baa iska leh tii weyneedna maxay leedahay noo kala goobay taaganta kol hadduu wiilkeedu waa culayada kakale in la gowracayuta marka mahooyaa dhahaysa ilmahaygii hal la gowraco midda soo booday ee beerka ka xalxashay ee soo booday ee tiri ha dirin ha iska noolaado walow islaan kalaba ha qaaratee waa ti dhashay faqadaa bihi ilmihii wuxuu u xukumay lisuqraa midii yareed tii yareedee tii yaan la dirin ayaa leedahay waxaa weeyaan hooyada dhabteeda wey waa gartay qaala abu hurayra wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay in samictu maa samictu ma maqal bisikiin lafdigaas sikiina qadun werigay ilaa yowmaydin maalintaas ay waraysaybi maa kunaa naquulu ila almudya annaga carabigaas reedows waxay dhihi jireen mudya mindi mindida mudya la dhahaa sikiintana waa la dhahaa sikiin iyo mudya labada waa isku macno laakiin luqada abu hureyra maynaan ahayn sikiin annaga mudyaan dhihi jirray istifaada luqawiyan luqa ahaan buu u faaidaystay markaa uga faaidaystay masaladan shaahid waxaa weeyaan qaadiga hadduu ay iskhilaafaan midka sawaabka waafaqaa la qaadanaya qala wxadana suwayd bnu saciid xadana xafs cali bn maysarata sancaani can muusa bn cuba xadana umayt bn mislam xadana yaziid bn zure xadana raxu bn qasim can moxamed bn cajlaan almadani jamiica an abi zinaad cabdulahi bn dakwan bihada isnaad mitl macnaa xadiid warqa warqa bn camr baabun wuxuu ku saabsan yahay istixbaabu islaaxi alxaakimi bayna alkhasmayn xaakimku inuu heshiisiiyo labada qof ee murmaysa ee oo maxkamad la tiigsanine mararka qaar uu heshiisiyiin iyo maslaxo inuu wax ku dhammeeyo wuu heli karaa wasulxu khayr sulxiga iyo heshiiskaana waxba ka fiican xadaana moxamed bn raafic naysaburi xadaana cabdirazaq bn hamaam an macmar xadaana macmar can ama bn mrabin qaala hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli lahi sala la alay slm fadakara xadiida minha waqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ishtaraa rajulu min rajulin ninbaa nin kale wuxuu ka gatay caqaaran lahu dhul uu lahaa dhul uu lahaabaa ka gatay fawajada rajulu alladii ninkiibaa wuxuu helay ishtara alcaqaara ninkii dhulka soo ceshaday soo gatay fii caqaari dhulkuu soo iibsaday wuxuu ka dhex helay jaratan ashuun fiiha dahabuu dahab ku jiro ashuun dahab ku jiro ayuu ku arkay dhulkii uu gatay faqaala lahu ladii kii buu ku yidhi ishtara alcaqaar faqaala lahu ladii ishtara alcaqaar ishtaraadan maanta macnaha baacadi wey kii dhulka iska gaday ile sharaadan macnaa bayc waa la sharahu biamanin baksin baaca faqaala lahu ladii ishtaraa caqaar khud dahabaka minii warkaagay dhulkii kanadu waa ishtaraa iyo waa soo garashadii wey faqaala lahu ladii kii wuxuu ku yidhi ishtara alcaqaar khud dahabaka minii inama ishtaraytu minka alarda dhulkaan kaa gatay anigee ashuun dahabaana ku arkay kaada iga qaado walama abtac minka dahaba dahabkaaba gadanina iga qaado dahabkaada faqaala ladii shara alarda kan wey kan shara macnaa baacad ah faqaala ladii inamaa bictuka alarda dhulkaan kaa gaday iyo wamaa fiiha waxa ku dhex jira nin walba wuxuu ka cararayaa xaquuna lahayn xaquuna lahayn inuu soo raaco ayuu diidan yahay sida dadka hadda u dhaqmaan si khilaafsan wey waa sidii laga rabay ehlu waraca ehelu khashyaha ehelu taqwada sidii laga rabay wey in qof walba uuna waxba soo raacin inta intuu wax soo raaci lahaa qofka kale inuu raaco war aniga ashuunka iyo guriga waan kaa gatay iyo annaga war guriga kaa gatay iga gadataye ashuunka kaada iga qaada dahabka ah yaa laysku hayaa qir iyo qir maxkamad bay tagtay qaala fataxaakamaa ilaa rajuli nin bay iskula tageen faqaala aladii taxaakamaa ilayhi ninkaa iskula xuguntameen baa wuxuu yidhi alakuma walad wuxuu arkay laba nin oo meelax macaaninaya inuu yihiin oo qiimo badan oo xidhiirtinimo kuwa fiicanba labada nin wuxuu yidhi war adigu carruur ma leedihin faqaala axaduha midkood wuxuu yidhi lii hulaam wiil baan dhalay oon leeh wa qaala aakharu kii kale wuxuu yidhi lii jaari anna gabadh baan leeh oon dhalay qaala ankixu alghulaama wiilka waxaad u guurisaan aljaariyata gabadha wa ku masruufa al anfusikuma anfusikuma minhu calaa anfusihimaa minhu baa ka hab calaa anfusikumaa korkiina waxaad nafaqada korkaas ka saartaan minhu daabka xaggiisa inaad ku bixisaan ayaga watasadaqaa ku sadaqaysta waxaad heli kartaan ku sadaqaysta wax siisa marka waxa wuxuu yidhi labadan carruurta isku guursaan dhasheen xoolahan aad leediin iga qaada iga qaada ad isku haysataan carruurtiina ku biilawa ku masruufa oo saa xudud baaba tii fiicane saa yeela buu ninka asagaa yiri xaakimka ahaa marka waa sulxi buu ku heshiis iyo sulxi waa soo maray tan hadda waxaa weeyaan rajulun baa la yidhi ayaga oo waxaa soo maray nabiga sala allahu aleyh waaalih wasalam qisada nabigaa nooga sheekeyna ayadoo laakiin nabiga ficilkiisii waxaa soo maray isagoo laba qof oo doogaysa nabiga maslaxad ku heshiisiiyey oo sulxi ku heshiisiiyey waa soo maray yaa sheegi karaa mar aan saa usii fogeen ya ya kora hadala diido ya hawari ka labada nin deynta isku haysatay ee nabigu adigana wax ka dhin adna wixii keen magacyahooda yaa kara magaxooda yaa sheegi kara haye ya cabdullaahi bin abi xadrat maka wax lagu haystaa mase ka haystuha ah? ya midka wax lagu haysto ahaa kawa haystana kee ahaa ya kacab ibnu malik shaaciru rasuuli illah saxaabiyun jaliil ridwaan ullahi calayhim jamiican marka waa kii heshiis ku dhameeyey nabiga alayh isalaatu wasalaam oo sulxu ku dhameeyey wasulxu khayr bismi illahi araxmaan araxiim kitaabu alluqata luqadadii buu ku saabsan yahay waxyaalaha baadida ahee la helo ayaa luqada la yidhaahdaa ah ama xoolo nool ha ahaadaano ama maal kale oo saamita ha ahaada eh luqadda ayaa la dhihahdaa baabu macrifati alcifaas haddaad baadi hesho inaad aqoonsato wecaha iyo weelkay ku jirta walwikaa xarigay ku xidhnaydna aad ogaato u fiirsato wa xukmu daalati alghanami walibil ari iyo geel iyo haddii baadidooda baadil alla arko wixii lagu xukumi lahayo waxay shareecadu ka tiri xaddaana yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu cala maalik can rabiica bin abi cabdiraxmaan rabiicatu ra'yi sheekhu maalik can yaziid bn lmubacifi can zayd bni khaalid aljuhani anahu qaala ja'a rajulu ila nabiy nin baa nabigu u yimid calayhi salaam fasa'aluu can luqada baadidii buu weydiiyey nabig alla wadaan baadi aragna maxaan ka samaynaa qaala nabi wuxuu yidhi acrif aqoonsa cifaasahaa ey wicaahaa weel hadday ku jirto weelkeeda si fiican iskaga ogow wawaykaaha waxay ku xidhnaydna ogow si aad u ogaato sidqu lmudaci wa kayri sidqihi wa kadibihi qofka sheeganaya waxba iga maqan leh inuu run sheegay inuu been sheegay si u ogaato wax macluumaadoo adi aad korka ka weelkee ku jirtay xarigee ku xidhneed lacagtu meeqay ahayd waxaasaad weydiin hadhow uma carifhaa yahdi sanatan sanad baad yahdinaysaa marka horyaa iska leheey xoolaaya ka dhumaynaya aad leedahay meeshii laga helay baa laga yahdin hadduuna masaajid gudihiisa ahayn meelaha dadka iskugu imaadaan suuqaqa albaabaha masaajidda iyo ridkoodaa meelahaasaa laga yahdinayaa ilaa adooyinba hadda la helay iyo qalab isgaadhsiineed oo sariica oo meelo badan gaadhayso waxaasaa lagu sii daynaya fain jaa hadduu imaado saaxibuhaa ninkii iska lahaa baadida dee waad siinaysaa weye wailaa haddii kale fashanaka biha istanfiq biha baa imaan doonta adiga shanigaada u tali weye u tali qaala fadaalat lhanam ari baadi haddaan aragna ka waran nabi allow qaala wuxuu laka adigaa iskale arigoo la rabaa inaad caymiso oo xoolahan arigan aad buuyihii geysood bahalka iyo dhurwaaga iyo waxaasi aad ka caymiso ka badbaadiso aw liakhiika ama walaalkaagii lahaa aw amase lidiibiyey iyo dhurwaaba gabalkoo dhicinba kan dalaxaga cunaya yobaa cunaysa arigila waba iska baxajin karta wacda cuniba qaala fadaalat libili geel baadi adaarna ka warrama iska daaqaya meel qaanabu wuxuu yidhi maa walaha adiga geel maxaasuu keenkeenay ma geel baa baahi kuu qaba oo kuu baahan macahaa waxay wadataa siqaa'uha sibraarkeedii bay wadataa calooshaa intaa leeg ayay intay tagto biyaha ka buuxsanto ayay intaasoo maalmo ah ayay halkaas caloosheeda biyaha ku wadan waxidaa'uhaa khufkeedii iyo kabaheedii buudkaa lugaheeda adkaana way wadataayo sida arigoo kale reefqarar iyo qodaxbaa muddada waa ragaadeen la dhihi wax weyn unbaa fadhiisin kara taridulmaa biyahay ku aroori markay muddo joogto wataakulu shajara geedaha waaweyna ariguna gaari karina waa iska daaqaysaa xataa yalqaaha rabbuhaa qofkii iska lahaa ilaa uu ka imaado qofkii lahaa ilaa uu ka helo yanaad ka daaqi sikaaru simaac iyo duwaaga yaryaroo dhanna waxba ma yeelaayo dawaco iyo looga baqi maayo guduudani iyo waxaasoo kale dhurwaagada waa nacba caloosha ka soo ridaaya naasuugo iyo caloosha ka soo ridi libaxda warkii aad marka waxyaalahaasa meesha ku badneen haddii looga baqo marka waxay noqonaysaa in la badbaadiyo ama tuug iyo dad tuugo oo markaaba intay kaxaystaan suuqa fogfog ku gadaaya ay jiraan bacdu saxaaba ah, sidaasi marka dambe fadwooday markii arrintu ay ammaan iyo nabadgelyo iyo dad muslimiin oo qiimo badan oo xoolada bini aadam aan dan kale inuu u dhowaanayna markay ahayd wey qaala yaxya wuxuu yihi axsibu qaraatu cifaasaha inaan akhriya malayna cifaas waa wicaa qala xadana yaحya بn ayub qutayba بn xujr qal بn xujr abarna qal akhrna xadana ismاعil بn jacfar an rabic بn abi cabdiرaحman an yaزid wlw mabacigin an zayd bn khalid الjuhani ana rajula minba sأla rasuula nabiga alaه الslam wuxuu weydiiy can luqada baadi meel taalla haddaan arna ka waran faqala carifha sanatan sanad yahdi uma acrif aqoonsa ka ahaa wixii ku xidhnaada ku dubna afka kaga xidhna wacifaasaha weelkii ku jirtay uma istanfiq biha nafaqayso sanad hadday dhammaato xoolahaada ku darso iska isticmaal waad gadan hadduu xoolo yahay waad calaa niyati damaan laakiin qofka kuu fain jaaa rabuha waa kan hadduu ninkii lahaa ku imaado sanad wakti uun hadduu ku imaado faaddiha ilayhi ugud waa siinaysaa jamhuur lculamaa saas isku waafaqeen xadiidku saas ku cadiya qaarba waxay leeyihin khalaas salaad haddaad ii hadisa xool kuma weydiin karo faqaala rasuulu llahi faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul alla rasuul allow fadaalat lghanami ari baadiha ka warran qaala khudhaa ari haddaad aragta baadiha kaxeha ka tegine fa inamaa hiya laka adaad raba inaad badbaadiso aw liakhiika walaalkaa oo kaleo muslima makiilahaa aw liigiida wax kaxay haddii la waayay yadriya baa cunaaya qaala ya rasuullah rasuul allah fadaalat libili geel baadaa ka warran qaala faqadiba rasuulullah nabigu waa cadhooday calayhi salaatu wasalaam oo arrintaasi ninkaas uu ku hadlay ujeeddo kalaad wadataa wey geel baan soo kaxayn baadi ah dan kalea kuu qarsoon miya faqadiba rasuulullah nabiga calai salam waa ku cadhooday xata xmarad wajnataah labada dhafooro ilaa uu ka guduuta nabiga alai salam dhafoorihiisa guduuta wajigiisa guduuta casaaday ow ixmara wajhu wajigiisibaa casaaday uma qaala wuxuu yidhi maa laka walaha wajiga guduuta carada nabiga darteed alayh salatu wasalaam geeli adiga maxaad ku kankan macaha xidaa'uha kabaheedi bay qabtaa wasiqaauha sibraarkeedi bay wadataa bil baa laga yaaba inay biyo u baahanin xataa yalqaaha rabuha hadduu dhulka qoyan yahay oo doog ay cunayso bil baa laga yaba ina biyo u baahanin xataa yalqaaha rabuhaa ninkii lahaa ilaa uu ka heloodo marka geel maxaad cilaabtiisa qoorta iskugu gelinaysaa wey mawjado kalaba wadataa qala xadaثnي abu dar axmed bn cmr abarna cabdالlah bn wahbin abarani sufyan غayr malik bn anas wcmr bn xarid wغayr ana rabic bn abi cabdiرaحman xadaثhum bhada isnad mil xadiidi malik malik ardadiis malik baa mutaabicinaya abdiamaan rabiica bin abi cabdiraxmaan rabicatu ra'yi ayaa iskugu imaadeen qayla anahu zaada wuxuu ziyaadiyey qaala ataa rajulu rasuula allah nin baa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wa ana macu ana waan la fadhiyay buu leh fasa'alahu can luqada baadi buu weydiiyey waqaala camru wuxuu yidhi fi lxadiid faida lam yati laha aalibun xoolaha qof raadinaya oo dalbaya hadduuna ku imaanin fastanfiqha nafaqayso cun ah, waad yeeri kartaa wey ku bannaanta haddaad tirahdo ninkii lahaa baan iskaga sadaqaynna waa sadaqo oo dhib ma leh laakiin xoolahaada meeshaada yaad marinaysaa jidka xoolahadaad marinaysaa saasuu nabiga alayh isalatu wasalaam ah. xukunkeeda sidaa wey wixii marka tadawucihi iyo sadaqaihi waa masale kale waxadaana axmed bn cuثman bn xakiim alawdi qala xadaana khaalid bn makhladin xadaana sulayman huwa bn bilal an rabic bn abi cabdiraxman can yaziid bn mawla bn bacifi qaala samictu zayd bn khaalid aljuhani baa maqlo yaqulu ataa rajulu nin baa u yimi rasuul allah nabiga alayh salam fadakara naxwu xadiidi ayuu sheegay hayra annahu qaal waa mid kale hadda ka warinaya ninkan la yihahdo cabdiramaan rabiicata bin cabdiraxmaan sulaymaan binu bilaal hayra annahu sulaymaan qaala wuxuu yidhi faxmara wxmara wajhu wajhu wejigii nabiga guduutay wajabiinu iyo dhabanadiisa waqadaba waa la carooday wazaada bacda qowlihi uma carifha sanatan yahli fain lam yajid saaxibaha haduunan imaanin kaanad wadiicata cindak ammaano kula taalay noqonaysaa laakiin ammaanada waa ammaano lagu ogolay inaa isticmaasho haddana ammaano aad haysay oo intaad iska isticmaalo karto kuu bannaan inaad isticmaasho weeyaanoo qofkii laha hadduu ku imaadana haddii ammaanadii keen baa lagu dhihi un ammaanadii hayadeed haysay ee baadidaheed adoo ku mahadsan meel soo celi baa lagu leeyahay qala xadaثna cabdالlahi bn maslmة bn qacnabin qala xadaثna sulayman ibn bilal an yaxya bn saciid an yaziid bn munbacثi anhu samca zayd bn khaalid اljuhani saaxiba rasuuli اlahi salى اllah alيه wasalam yaquul asagoo suila rasuul lah nabiga alayh salam ba waxaa la weydiiyey can luqatat dahabi wlwaraq dahab iyo fida iyo lacaga haddii beelaad ka hesho faqaala wuxuu yidhi cirafdii kaa ahaa marka u horraysaba horta waxaad iska hubsataa xadhiggii ku xidhnaa ama bambiiradii iyo wixii ku xidhnaa wacifaasahaa weelkay ku jirtay uma carifha sana yani qof baa sheegan kardhii kara xoolahaada maxaa ku jiray maxay ku duubnaa calaamaday lahaayeen sheego sanad baad yahadinaysaa marka meelaha laiskugu imaadaad ka sheegaysaa maa unaa iska aamustoon fain lam tacrif haddaadan aqoonsanin oo wax sheegtaba aada ogaanin lam tacrif saaxibaha haddaadan aqoonsanin fastanfiqha nafaqayso masruufo isticmaal waltakun wadiicatan cindaka ka wadiica bay noqonaysa ammaano lagu hayst agtara taaloo kale adoo isticmaalay fain jaa daalibuha qofkii dalbaya hadduu ku yimaado yowma min addaari maalin uun cumrigaada ayaa loo jeedaaye faaddiha addiha ilay u gud waa dambe ayaa qof sheeganayo umaad baqashay qof sheeganayo waaad waxaasaa maalin iga dhintay sheekadii buu soo qaaday tilmaan tilmaantii buu sheegay wallahi ana igu dhuntay xoolahaas waana helay sanad baan yahdinayay way igu baxday hadda waan ku bixinaya waan ku sinaya saa inu yidhahda rabaa ayib wasa'alahu can daalat libil geel baadi ah faqaala maa laka walahaa adiga geel maxaas u kiin wataa daca iska daafayna macaha xidaaha waxay qabtaa xidaheedii khufaydka iyo lugaha maaragtay adag baa kaba lagu tilmaamay wasiqaaha siqaha la sifraarka la yihahda weelka la dhaansado caloosha looga jeeda hadda taridu lmaa biyay ku aweeri markay doonto wataakulu shajara geedaha dhaadheera way iska daaqaysaa xataa yajidaha rabuhaa ninkiila ilaahu ka imaado wasa'alahu can shaati ari ka waran faqaala khudhaa ari miyaa kaxe fainamaa hiya laka adigaa laga raba inaad badbaadiso o caymiso aw liakhiika walaalka awlidii baba dhuruuhayayey xadathana isxaaq naam waayahay xadiidkanuu khilaafay xoolaha ariga oo kalea baadidaa ama muxuu ahaa aan bahal iska celin karin ama looga baqaayo tuug iyo meel xunu gacanta u galo xaq muslim cala almuslim wey waa xaqa qofka muslimka lagu leeyahay inaad xoolihiisa aad badbaadiso xarado geliso ilaaliso yahdiso raacdo xuquuqda la isku leeyahay weeyaan muslimiinta isku leeyihiin qaala waxadadana isxaaq bn mansuur akhbarana xabaan bnu hilaal qala xadana xamaad bn slm xadana yaxya bnu saciid wrabicat ray ibn abi cabdiraxmaan can yaziid mala min bacid an zayd bn khaalid aljuhani midaarka xadiidka zayd bn khalid buu ku wareegaya saxaabigaas mara yaziid mawla munbacid yaan haddana kasii warinaya zaydkana ana rajula ninbaa sa'ala nabiga weydiiye can baadat ibil geel baadi haddaan aragna ka warran nabi allow zaada rabiica faqaliba waa carooday nabigu xataa marad wajnataah labadiisa dhaban ayaa nabiga alay salaam iyo dhafooradiisa ayaa guduutay waqtasta alxadiida binaxwi xadiidihim qaal wazaada fain jaaa saaxibu hadduu imaado facarafa u aqoonsado cifaasahaa weelkii ku jiray wacadadaha tiradeeda iyo wakaayaha wakuhu waa wixii ku xidhnaa afka kaga xidhnaa ama furca ama mxuua xariga faadiha si iyaahu qofkii hadduu waxaa ku wada sheegto waa asagiye si bayine iyo caddayn iyo markhaati kala keeni waxba hadheen wailaa falaa wailaa fahiya laka wax sheegta haddaad weydo fahiya laka adigaa iskale iskale waxaa weyaan manaa calaamiyati damaan wey وxadثna abu dاr أحمد بن cمر بن سحن qال أخبرna cبدالله بن وهب qال xadثna الضحاك بن cثمان عن أبي نضر عن بس بن سعيد عن زيد بن khالد الجuهني qال suئila رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم waxaa la weydiiyey cani luqada baadida faqاla carifha sanة sanad yahdi fain lam tuctaraf haddaan la aqoonsanin oo wixii qofkii uu ahaada garan weydo faacrif cifaasahaa tanaa horaysay acrif cifaasahaa weelkii ku jirtay oo ka ahaa waxay ku xidhneed iyo xoolaha hadduu yahay sumada neefka iyo waxaaso dhan ba aqoonsa si hadda waad u weydiisa qofkii sheegta uma kulha cun iska isticmaal adoo tilmaamo dhan gacanta ku haya fain jaa saaxibuhaa qofkii laha hadduu imaado faadiha ilayhi u gudo sii qala waxadaanii isxaaq bn mansuur akhbarana abubakr alxanafi qala xadana abuxaaq bn cuثmaan bihada lisnaad waqala fi lxadiidi fain ucturifat haddii la aqoonsado faadiha sii qofkii lahaa wailaa faacrif aqoonsa cifaasahaa weelkeedii iyo wekaaaha waxay ku xidhnaayo cadadaha tiradii iska hubso si qofka asaga aad ah run iyo been wuxuu sheegay oo u qadaadurto oo su-aal iyo imtixaanaad u weydiiso xadaana moxamed bn bashaar qaala xadaana moxamed bnu jaafir xadaana shubaxaw xadaana abubakr bnu naafic walafdi lahu qaala xadaana qundir xadaana shubax can salama bn kuhayrin qaala samictu suwayd bnu hafala qaala kharajtu ana wasayd bnu suuxaan wasulaymaan bnu rabiica labadaa midaasaa baxnay buu leehay waxaa maqlaya suwayd bnu hafala yaa waxaa laga maqlay isagoo leh kharajtu ana salama bnu kuhayl baa ka warinaya aniga suwayd bnu hafala iyo sayd bnu suuxaanas yaa baxnay samictu suweyd ibnu kafala qaal kharajtu ana wa zayd binu suuxaan wa sulaymaan bin rabiica saddex wey haaziin annagoo duulayna oo dagaalkii jihaadka ku jira ayaan baxnay fa wajadtu waxaan helay buu leh waa suweyd binu kafala sawdan baan helay shaabuug ama ul waxa fardaha lagu garaaco fa akhadtu markaasaan qaatay faqaalaa lii waxay ugu dhaheen daca war iska daha qaadina iska daa iska xool faqultu waxaan laa maya ma xeelaayo walaakinii ucarifu waan yahdinayaa fain jaa saaxibuhu qofkiilaa hadduu ii imaado waan siin wailaa istamtactu bihi waan isticmaalayaa qaala faabaytu abaytu calayhima waan ka diiday inaan iska tuuro falamaa rajacnaa markaan ku soo noqonnay dhulkii ku soo laabannay rajacnaa markaan soo laabannay min hazaatina duulaankaanagi qudiya lii waxaa la ii qadaray annii xajajtu inaan xajiy ilahi wuxuu ii qoray sanadkaa inaan xajiyo faataytu ataytu lmadiina magaalada madiinaan imaaday daabigay ahaayeen salafka iyo saxaabada iyo taabiciintu hadday xajka aadaan xajka markay bogaan inay madiinatu rasuulilaahina ay tagaan oo dee masjidka nabiga ay ku tukadaan oo qabriga nabiga ay ziyaartaan oo abubakar iyo cumarna ay salaamaan oy ziyaartaan oo baqiic iyo xabaalaha baqiic ay ziyaartaan oo shuhadaa uxud ay ziyaartaan oo masjidu quba ay ku tukadaan masaaraadka mubaaxa ehe sunnada ee nabigeenna u jideeyay bay ka mid tahay sidaasay yeeri jirin laakiin xajka ka mid maaho axkaamtii xajka iyo shuruuddiisii arkaantiisii in madiine la aado ka mid maaha waa ziyaaro mustaqil oo ajirkeeda gaar u wadata sideedaba lagu qasti kara xaggaa u socotaa madiina u socdaa yaa ku bannaan masjidka rasuulkan u socdaabad dhihi kartaa toos ugu aadi kartaaba laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaata masaajida waxaa ka mida ah masjidu rasuulilahi sal slam ka mida ah. wuxuu le faataytu lmadiina aan imaaday falaqiitu ubay bnu kacb ubay bnu kacab baa la kulmay radia allahu canhu faahbartu waxaan u sheegay bishaani sawdi ushii aan helay ee labadii saaxiib aydan iska tur anna aan diiday wa biqowlihima ugu dhaheen iska tuur iyo tuuri maayo waa yaadin arrinkii baan weydiiyey ubay ibnu kacab faqaala ubay wuxuu yihi inii anigu adigu ulbaabad sheegaye wajadtu waxaan helooday suratan qariirad baan helay iyo qandi fiiha miatu diinaar kun boqol diinaar oo dahaba qandi uu ku jiro weel uu ku jiro ayaan helay surada ama kiishad calaa xadi rasuulilah xilliga nabiga calayhi salaam faataytu bihaa rasuul allah nabiga calayhi salaam baan oola imaada anoo wada faqaala wuxuu yidhi carifhaa xawlan sanad yahdi qaala facaraftuhaa sanad baan yahadiyey oo yaalahey falama jid man yacrifuha wax aqoonsada ma heli uma ataytu waan u imaaday faqaala carifha xawla sanad yahdi facaraftaha waan yahdiyey falama jid man yacrifuha qof aqoonsada ma helin uma ataytu faqaala carifha xawla sanad saddexaad yahdi facaraftuhaa yahdiye falama jid man yacrifuha wax aqoonsada ma helin faqaala ixfid cadadaha lacagta tiradeeda xifdi wixaa ahaa weelkeeda waa cifaaskiiye iska xifdi wawikaa ahaa waxay ku xidhnaana hubsaoo si faxariisha ugu taag fain jaa saaxibuhaa qofkiilaha hadduu imaado si wailaa fastamtic bihaa isticmaal faistamtactu biha buy waan isticmaalay falaqiitu bacda dalika bimaka suhayl baa wuxuu leeyahay waxaa la kulmay bacda dalika intaa kadib bimakatan kula kulmay ubay ibnu kacabki faqaala wuxuu yii la adri bialaati wa xawlin waaxidin maayo ninka la yihaahdo ninka la yidhaahdo suhayl salama bnu kuhayl yaa sweyd binu khafalo weydiinaya hadalkii ubay bnu kacab masanad buu yahay mise laba mise saddex laadii bialaaati axwaar saddex sano inay ahayd aw xawlin waaxidin ma kala garanayo xawlin waaxidin taasaan shakila'aana shaki iyo yaqiinna yaqiintaa la qaadani waxaan soo marray carifaha sanatan baan soo maray in sanad la yahaadiyo oo ku labaad la yahaadiyo kuwa saddexaad la yahaadiyo ka asaga waxaa shaki baa galay riwaayadaasa halkeeda shakilaantaana la qaadanaya saasaa la qaadan sanad baa yaadinaysaa xooluhu xoolo xoog leh oo qiimada hadday yihiin haddii laakiin wax iska taafaho xaqiiraho macno weyn lasiilan ay tahay oo qofkii lahaa hadday ka dhinto uuna meeshiiba kusoo noqonaynin waxba la yaahdin maayo qaala waxadaثna cabdiraxmaan bn bishr cabdi qala xadana bas xadana shab bn xajaaj akhbarna salamata bn kuhayl o ahbara waana fiihim ama anaga qoomkiiba ii warramayey shucba wuxuu leeya salama bn kuhayl baad noo warramay ahbaranii ama ii warramay aw ahbara alqawma qoomkii iyo dadkiibu ii warramayo waana fiihim anaga ku dhex jiray qaala samictu suwayd bn hafla qaala wuxuu yidhi kharajtu maca zayd bni suuxaan wasalmaan bni rabiica anagoo saddexaa baxnay fawajadtu sawdan ulbaa helay waqtasi alxadiida bimiliha qowli fastamtactu biha wadamman waa isticmaalay qaala shucba fasamictu bacda cashri siniin yaquul carafahaa caama waaxida shucba bnu xajaajamad wuxuu yidhi fasamictuhu waxaan maqlay salaama binu kuhayl oo bacda cashara siniin markii hore uu xadiidkii ii sheegay toban sano kadib yaquulna carafahaa wuxuu yahdiyey ubay bnu kacab suradii dahabkeeda boqolka diinaaraheed caama waaxidan oo nabigana u amray calayh salaam riwaayada shakiga marka waa la tuuray qaala waxadaanii qutayba bnu saciid qala xadana jariix an acmash xaw xadana abubakr bin abi shayba waxadana wakiix xaw xadana ibnu numayr xadana abi jamiica an sufyaan xaw xadani moxamed bnu xaatim xadana cabdullahi bnu jacfar araqiy الرقي قال xdثna cbayd اللhi yعni بن cmر عن زayd بن abi unaysة xw xadثna cبدالرحمن بن bشhr xadثna bas بن nas xadثna xmاad بن سلمة kul haؤuلاaءi xaada kuxigo dhan waxa ku xigo dhan kul haؤuلاaءi can salaam bn kuheyl bay ka wariyeen bi hada isnaad naxwu xadiidi shucba wa fii xadiidihim jamiican alaaata axwaal saddex sano ayuu yahdinay ilaa xamaad binu salama mooyeene fa ina fii xadiidi caamayn ow alaaa shaki buu geliyey ayagoo shaki layn waan soo maray oo hal sana wa fii xadiidi sufyaan wa zayd bin abi unaysa waxamaad binu salama fain jaa axadun hadduu qof yimaado yukhbiruka kuu sheegi bicadadihaa tiradeedii wa wicaayahaa weelkay ku jirtay wa wikaayaha waxay ku xidhnayd intaba markaad weydiisay waa ka jawaabay fa acdihaa iyaahu sii waa qofkii lahaay wazaada sufyaan fii riwaayati wakiic wailaa fahiya ka sabiili maalika wax sheegta hadaad weydo ka sabiili maalika xoolahaada wadadoodii oo kale ayaad ka yeelaysaa xoolahaada waad gadan jirtay waa isticmaalaysa hadduu leelyihi waalqalam wafii riwaayati ibni numayr wailaa fastamtic bihaa isticmaal baa la yidhi baabun wuxuu ku saabsan yahay fii luqadati alxaaji xaajiga baadidiisa xaajiga iyo xajka iyo maka iyo wixii baadi ku aragtaas ku taabanin haddaad saqaabo weligaa waad yahdin sanad ma aha cimrigaa waad yahdinaysaa saasay ahaan jirta hadda alxamdu lilah waxaa laga helay maka iyo masjid alxaraam iyo labada masjid ka jirta maktab iyo xafiis loogu talagalay oo la yidhahdo maktab almafquudaat xafiiska waxaa dhumay marka haddaad qaado oo halkaa geyso qofkii wax ka dhumaan gebgeble maayo wuxuu toos u aadaya xafiiskaas halkaas hadeena wixiisii dul sheegta la siinayaa qala xadadna abu dahir wyunis bn cabdillah l qaala abarna cabdulahi bn wahbin abarna camr bn xaari an bukayr bn cabdilahi bn ashad an yaxya bn cabdiraxman bn xaatib can cabdiraxmaan bn cuhmaan ataymi ana rasuula allahi sala allah alay waslam wuxuu reebay can luqadati alxaaji xaajiga baadidiisii buu nabigu reebay in safarho socotaada heede goormaad yahadini isku taadan iskaa tag marka waxadana abu dahir wyunis bn cabdillah l qaala xadana cabdulahi bn wahbin abarna camr bn xaari can bakr bn sawalata can abi salim shayshaani can zayd bn khaalid aljuhani can rasuuli illahi sala allah alay wasalam nabigu qaala wuxuu man aawaa daalatan baadi uunan yahdiraynin baa loo jeedaa ninkii baadi soo duma fahuwa daalun baadi wey asagaa baadi ah maa lam yucarifha waka hadduunan yahdinaynin oo qaar baa intay soo qaataan xoolii markaaba sumaddii u ubadeli markaaba sumadii u bedelaya kaas waxaa weeye asagaa baadi ah buu nabig alai slam yihi baabu taxriimi xalbilmaashiyati bikayri idni maalikiha maashiyada iyo muxuu ahaa xoolaha in layska maalo xoolo qof kale leeyahay oo irmaan ah oo u foofay ama xero ugu jira layska listo wixii qofkii lahaa uuna ku ogolaanin xaaraam weeyaan xoolihii o dhan baa soo galaya haddii laa yaxilu maalu mri'in muslim ila biidnihi qof muslima xoolihiisa in laiska isticmaalo idan la'aan ma bannaana caanuhuna xoolahaasay ka mid yihiin xaddaana yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu cala malik bni anasin can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaala laa yaxlubanna yuuna lisin oo lisin axadun qofna yuuna maalin maashiyata axadin qof xoolihiis ilaa biidni idankiisa la'aantiis inuu u idna mooyane inaad iska maasho iska lisato ama fushuqdo afka ku fushuqdo intaba lama ogolo nabigu wuxuu yidhi ayuxibu axadukum axadkiin ma jecelih an tu'taa in la imaado mashrabatuhu qolkiisii alaabta ugu jirtay iyo bakhaarkiisii oo fa la jebiyo khisaanatuhu khasnadiisii lacagta ku jirtay iyo cuntada ku jirtay lasii jebiyo deena fa la rarto la dalgasho dacanuhu raashinkiisii axadkiin ma jecel yahay waa maya dacaanuhu waa sidaas khasnad ku jiraan inamaa tahzunuu waxay bakaaraysaa oy ilaalinaysaa xifdinaysaa allahuma yada duruucu mawaashiihim mawaashidooda candhadooda waxay xifdinayaan adcimatood dadka waxay cuni lahaayeen dadka waxay cabi lahaayeen cunto u ahaa candhadaasu yay ugu xasiisantahay ugu jirtaa ugu jirtaa marka inaad ka soo lisato waxay ka dhigan tahay adigoo qof gurigii jabiyey bakaarkiis hoos gudaha usii galay alaabtiisa daldashay oo kale falaa yaxlubanna yuuna maalin axadun qofna maashiyata axadin ilaa biidin idankiisa mooyeen ama ma ahayd daruuro naftaba ay hayso oo gaajo ka yaab inuu dhinto caanaha marka waa maali karaa isaguna waan u sheegaya waa magdhabaaya marka xaq dadeed haddii aad li daruura u isticmaasho damaan waana calaa niyat damaan waad magdhabaya lakin hadda ku badbaad naftaadi baa khatar ku sugan وxadثnah qtayba بن سacيid ومxamed بن رمح جamيعا عن الlayث بن سعد xا وxadثna abu bكر بن abi شhayba qال xadثna cلي بن مسلم xw xadثna iبن نmayr qال xadثna abi kilahma عن cubayd الlahi xw xadثna abu الربيع وabu kamil qال xadثna xmاd xا وxadثnي زهير بن xرب qال xadثna ismاعيل بن culayةa جamيعا عن أyuba xw xadثna بن abi cمر xadثna سفyان abi ismاعيل بن أمyة xw xadثna محمد بن الرافع qال xadثna cبدالرزاq بن hmام عن cمر بن الراشhid عن أyuba عن بن jurayج عن بن muسى kul haؤuلaءi raggaasoo idin can naafic bay ka wariyeen naafic mawla bn cumar can ibni cumar can النabiy salى الlaه alay slam naxو xadiiثi malik maalik bin anas oo naafic ka warinayay intuba mutaabiceeyeenoo naafic bay iskugu imaadeen hayra ana fii xadiiثihim jamiican waxay isku raaceen intan wax mutaabiceenba fayuntahara axadkiin in bakhaarkiisa intii la shabsado raashinkiisa la dadasho fa soo marray kuwa kale waxay fa yuntaala la firdhiyo yuntaal in la fardhiyo raalli ma ka tihiin xoolihiini ila leyt bnu sacad mooyaane fa fii xadiidihi fa dacaamu raashinkiisa la rarto oo la naqliyo ka riwaayati maalik buu ku raacay baabu diyaafa wa naxwiha diyaafadii iyo martidii iyo in la martigeliyo wixii martiha iyo wixii lamida ah. xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana leyt xadaana saciid bn abi saciid can abi shurax alcadawi alkacbi anahu qaala samicad udunaaya saxaabigu wuxuu leeyahy labadeeda dhegood waxay maqleen oo wa absarat caynaaya labadeeda ay arkeen xiina goortii uu takallama hadlaaya rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam dhabahayga way maqlaayeen indhahaygana way fiirinayeen markuu nabiga hadlaaya faqaala uu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir alliya maalinta aakhira qofkii rumaysan falyukrim ha karaamayo dayfu martidiisa ha karaamayo jaa'isatahu casuumaadiisa ha ku karaameeyo jaa'izadu waa casuumadda jaa'izadu waa abaalgud martiqaad iska caadiya maaha habeeniya maalin wuxuu leeyahay martiqaad buu leeyahay ah, wax reerka biilkiisii iyo masruufkii caadigaha ah ka kororsan oo ku dardar ah ayaa maalintaa hore habeenkaasi lagu casuumayaa qaaluu waxay dhaheen wamaa jaa'izatu yaa rasuul allah rasuul allow jaa'izadiisa maxay tahay yacni qadru jaa'izati meeqa bay qaala yowmuhu maalinta iyo walaylatu habeenkiisa wey maalintaas si fiican baa loo casuumaya cunto fiican baa la siinayaa oo ka dheeraada wixii reerku caado u ahaayeen habeenkiina intii oo kale oo kororsan ayaa haddana la siin wixii ka dambeeya martiqaad caado wadiyaafatu martiiyadu alaaatu ayaamu waa saddex beri saddexda beri habeenka maali laga gooyo laba maalmood basaaris laba maal maalmood reerka waxay cunayeen buu la cuni reerka cunayeen ayuu la cunaaya saddex maalmood waxay ka dambaysana waxaa weye ninkaa meesha inu iskaga tagaa la rabaa haddii dee uunan ninkii reer ka lahaa uunan ogoleen oo uun raalli ka ahayn uuna jecleen oo ujeeddo kale ay meesha ku jirin inuu marti un samayn haa maalin ku naso sidaa lagu marti qaaday maalin labaad iyo maalin saddexaadna lagugu dar sii fadhi marka lama ogolo famaa kaana waraa'a dalika wixii intaa ka badan fahuwa sadaqatun calayh sadaqo un weeyaan korkiisa sadaqatu tadawuc bay noqon hadduu rabar wuu sii rabar rabana wuxuu leeya nasiibmood ayuu leeyahay laakiin intaa hore waa inuu saddexdaa beri adkaysi lahaado martigelyo uu sameeyo qofka isaga qariibka uu imaaday qaala man kaana yuumiinu billahi walyowmi alaakhir allihi aakhira qofkii rumaysan falyaqul khayran ha ku hadlo ow liyasmut haska aamuso maxaa yeele wax kasta uu ku hadlo waa la qorayaa berri baana lasfardhigi doonaa wax kasta oo la qoray marka waxaan wanaagsan inta lagu hordhigi lahaa shay khayrah ama aba waxbaba ku hadlin intaa minu ha noqoto xadaana abu kurayb maxamed bin alcala alhamadani qaala xadaana wakiic bn jaraax qaala xadaana cabdilxamiid bn jacfar can saciidin abi saciid almaqburi can abi shurayx alkhuzaaci abu shurayx alkhuzaaci radia allahu canhu alcadawi iyo alkhuzaaci iyo alkacb intaba waa isku mid kacbi qaala rasuulu lahi sala la alay waslam wuxuu yidhi addiyaafatu alaaatu ayaam martiqelyadu waa saddex beri inta xaq laguu leehay wajaa'isatu saddexdaa beri martiqelyadiisii casuumaadiisii abaalmarintiisuna yowman waleela waa habeenka maalinba si abaalmarin oo haro casuumaada samayn walaa yaxilu lirajulin muslimin qof muslima ooma banaana kii baa la canaamaya martidaas soo maartid haddii dadkii martigelina la yiri saddex beri dadka loo sabra la yidhi kii martidaana isagana waxaa laleeyahay asxaabu dimaa aqiila ha noqonin dadka dhiigga culus ee waxba dareemin walaa yaxilu lirajulin nin ooma banaana musliman muslima an yuqiima inuu iskaga nagaado cinda akhiihi walaalkiisii martigeliyey xataa yuuibahu ilaa uu ka dambaajiyo maxaa dambabu ka mida ah? qaalu waxaa ya rasuul allah wakayfa yuuimu see u dambaajin qaala yuqiimu cindahu agtiisu iskaga nagaan walxaal laa allahu wuxuu ku martiqaadana ma dhahayo tii sidaa saabatay yuqriihi bihi uu ku martiqaado marka inuu xaanto o yihahdo inkaarqabahan muuna dhaafo inuu yidhaahdo madax xun oo danni xun uu qaado inuu xumeeyo oo deen hadal ola afbaxo waxaasoo dhan ba isagaa sabab u ah isagaa sabab u ah marka inuu sii gudbaana fiican qala xadaثnahu mxamed bn muثanى xadaثna abu bakr yعni الxanafi qala xadaثna cabdالxamid bn jacfar xadaثna saciid الmaqburi anhu samca aba shurيx الkhuzaaci yaqulu samicad udunaaya labadooda dhagood waxay maqleen oba soo raacaynaya indhahayana ay arkeen oo wacaahu qalbii qalbigeen uu xifdisan yahay oo xifdiyey xiina goortii takalama bihi rasuullah uu ku hadlay calayh الsalaam xadiidkan fadakara bimili xadiidi ladi wadakara fiihi walaa yaxilu liaxadin qof ooma banaana an yuqiima cinda akhiihi walaalkii inuu iskaga agnagaado xataa yutima ilah u ka dambaajiyo bimili ma bixadiidi wakiic marka dambe inuu albaaba ka soo xidhaa imaanaysa oo isagoo gaajaysan ka saaxdo adaa dambaajiye qala xadadna qutayba binu saciid qala xadadna ley xadadna moxamed bnu rabxin akhbarana leyt alleyt bnu sacdin can yaziid bin abi xabiibin can abi lkhayr marhadin can cuqba bn caamir albadri annahu qaala wuxuu yidhi qulnaa ya rasuul allah rasuul allah inaka adiga tabcaunaa waadna dirtaa annagoo ciidana oo dacwada iyo diinta wadna oo jihaad fii sabiililah u soconna yaadna diriyo fananzilu waxaan martigeliyaynaa nanzilu waxaan ku degaynaa oon martinaynaa biqowmin dad reer baan kor degaynaa marti baan wayna arkaan falaa yaqruunanaa nama martigelinayaan cuntadoodii bay cuni si u jabaqjabaq leeyihiin oo cuntadood cunayaan qam qam waaba la saaxdayba martidana meeshaasi fadhidaa famaa ara nimankaa maxaan ka samaynaa maxay kula tahay rasuul allow faqaala lana rasuulullah nabigu wuxuuna yidhi calayh salaam in nasaltum haddaad degtaan biqoomin qole haddaad martidaan fa amaruu lakum aynii amraan bimaa yanbaqii lidayf qofka martida wax u haboon waxay haysteen wax inaga siiyaano in marti geliyaan faaqbaluu ka aqbalina ka aqbala aqbaluu ka aqbala ka yeela ilaa ilaa moolloog oo neef halla gowraca ha wixii ay reerku haysteen hadday ku siiyaan ay ku martigeliyaan cuntiy waxay haystaan ku siiyaan iyo cabitaan bannaanka mala oo ka aqbala fain lam yafcaluu haddaynan samaynin oo intay dhargeen bay iska saaxdeen hataa hambadoodii inay nii keenaan way nii quri waayeen fakhuduu minhum ka dhaco ka qaata xaqan dayfin marti xaqa uu lahaa aladii yambaqii lahum u markay saaxdaan abaadoo soo jeeda baad xoog leedihiin jabsada markaas xoolahoodaad maalaysaan masagadoodaad karsanaysaan wixii markaasi marti ay u baaneed ayaa la isticmaalaya idinkuna xadgudbina wey soo ma artid loo rabo alladii yambaqii lahum baa la rabaa inay rati ka gowracdaan ama aray kawan ka soo jiitaan sax maaha wixii markaasi ay haysteen ee martida u habooneed bay cunayaan wixii kalena ku xadgudbi maayaan saas weeyaan marka waa xaqa qofka muslimka lagu leeyahay ikraamu dayf iyo martida in la martigeliyo qofkii martida eh, martigelin waayana waa qof aad iyo aada layiim u ah oo xaqiir ah oo qiimo kale mujtamacuna ka takooran ayuu ahaan jiray reebaadiyaha inta badan aad ugu sii caama u ahaa oo isku yaqaan arrinta ayadaa walidaalika meelaha usii daranbay ka mid tahay baadiyaha iyo tuulooyinka yaryar iyo meelahaasi ayaa martida aada looga sii baahan yahay magaalooyinka imaam maalig wuxuu le isagu magaalooyinka waaweyn ayow waajib kuma saara meela wax laga cunay iyo meelo la saaxday waxbaa laga heli jiray waa qofkii heli kara qofkii kalese wuxuu marti u yahay muslimiinta ayuu marti u yahay oo la rabaa inay martigeliyaan oo wax siiyaan oo soo dhaweeyaan wallahu aclam billahi towfiiq sala allahu wasalam ala